bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah in sha allahu tabaaraka wa tacaala waxaynu ka bilaabaynaa qeybtan haddii uu rabiidmo waxaynu usoo gudbaynaa qodobka saddexaad oo waxa weeye odhanaya dikru hanaa illaah ilaahay maaragtay ammaantii uu ammaanay nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam rasuulkuna uu ammaanay haddaba ammaantii iyo waxa weeye kitaabka qur-aanka iyo axaadiista nebiga calayhi salaatu wassalaam ammaantii ku soo aroortay nabiyullahi ibraahim ayaynu qeyb ka soo qaadanaynaa haddii rabbi idmo qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaatin faatamahunna qaala inii jaaciluka linnaasi imaama qaala wa min duriyatii qaala laa yanaalu cahdi alظaalimiin wuxuu leeyahay ibnu katiir raximahullah lama wafaa maa amarahu bihi rabbuhu ilaahay markii wixii la amray markuu oofiyey oo uu la yimid oo uu ka soo baxay wax alla wixii ilaahay uu amray oo waxa weeye uu noqday nin waxa weeye fuliyey wixii ilaahay uu amray oo dhan ayaa ilaahay markaa wuxuu ugu ballan qaaday arrintan aad iyo aad u cajiibka ayaa ilaahay ugu abaalguday jacalahu linnaasi imaaman imaam lagu daydo oo la raaco oo dariiqiisii la mara ayuu ilaahay uga dhigay oo waxa weeye lagu hanuuno oo dadkii oo dhan baa ilaahay jeclaysiiyey leanno hadda waad aragtay yahuuddu waxay leeyihiin annagu ibraahim baan raacaynaa oo daba joogna nasaaradu waxay leeyihiin ibraahim baan ku dayanaynaa muslimiintu waxay leeyihin ibraahim baan ku dayanaynaa dadkii oo dhan baa ilaahay jeclaysiiyey oo imaam ilaahay uga dhigay waxau yidhi ibnu kasiir marka raximahullah wuxuu leeyahay wa wasa'ala allaha wuxuu weydiistay markaa an takuuna haadihi alimaamatu kadalika min duriyati ilaahay buu weydiisto wuxuu yidhi ilaahow duriyaddaydana a'ima ka dhig fa ajaabahu allahu ilaahay waa u ajiibay oo wuxuu ka yeelay wa acdaahu llahu ilaahay waa siiyey wixii uu weydiistay laakiin ilaahay wuxuu ka soo reebay wuxuu yidhi dadka daalimiintaa oo duriyaddaada ka mid a ah, ma gaarayso oo waxa weeye inta dhaalimiintaa ah aa'imo ka dhigi mayo fi ddiin baa laga wadaa halkaa waxaa laga wadaa imaamnimadii diinta ee lagama wado qofku inuu madaxweyne noqdo ama suldaan noqdo ama dadka uu xukumo lagama wado ee waxaa laga wadaa imaamnimadii diinta oo waxa weeye a'immatu alislaam waddiin walcaqiida wey oo caqiidadii baa looga dayanayaa oo imaamnimadii iyo caqiidadii iyo wanaaggii ayay waxa weeye dadkii ku hogaaminayaan laakiin inta daalimiinta laga dhigi mayo baa layidhi imaamnimada oo waa inta mutaqiinta oo ilaahay ka cabsatay waa tuulaha ilaahay wawahabnaa lahu isxaaqa wa yacquuba wajacalnaa fii duriyatihi nubuwata walkitaab wa aataynaahu ajrahu fi dunya wa inahu fi laakhirati la min asaalixiin ilaahay wuxuu yidhi waxaanu u hibaynay nabiyullaahi isxaaq iyo ismaaciil iyo yacquub waxaanuna ka dhignay duriyaddiisii nubuwo oo waxaan ka dhignay inay iyagii nebiye ka dhashaan leanna waxaynu nidhi sida culummadu caddeeyeen bacda ibraahim calayhi salaam nebi kasta oo soo baxay oo waxa weeye ibraahim ka dambeeyey ka soo bilaab isxaaq iyo waxa weeye ismaaciil waxa weeye kulli min duriyati ibraahim weeye wixii ka dambeeyey oo dhan kitaab walba oo lagu soo dejiyey waa noocaa weeye aayad kaluu ilaahay ku caddeeye waxa uu yidhi wawahabnaa lahu isxaaqa wa yacquuba kullan hadaynaa iyagoona waan hanuuninay wa nuuxan hadaynaa min qablu isaga hortiisna waxaanu hanuuninay nabiyullaahi yacquub nabiyullaahi nuux calayhi salaam ayaan hanuuninay wa min duriyatihi duriyadiisa waxaa ka mida ay ibraahim calayhi salaam daawuuda nabiyullaahi daawuud wa sulaymaana nabiyullaahi sulaymaan wa ayuuba iyo nabiyullaahi ayuub wa yuusufa oo nabiyullaahi yuusuf wa muusa nebi muuse wa haaruuna nebi haaruun wakadalika najzi almuxsiniin intaasoo dhan saasaanu u abaalmarinay dadka muxsiniintaana saasaanu ugu abaalgudnaa oo qofkii muxsin noqdoo wanaagsanaada saasuu ilaahay wanaag u siinaya wa zakariya baa ka mid a oo nebi zakariya ka mid a wa yaxya baa ka mid a wa ciisa baa ka mid a wa ilyaasa ilyaas baa ka mid a kullu min asaalixiin intaasoo dhan oo duriyadiisiiya dad saalixiina oo wanaagsan bay ahaayeen oo waxa weye aad iyo aad u wanaagsan wa ismaaciila nebi ismaaciil baa ka mid a walyasaca nebi yasac baa ka mid a wa yunusa nebi yuunus baa ka mid a wa luutan nebi luut baa ka mid a kullan wa kullan fadalnaa cala alcaalamiin iyagoo dhan waxaanu ka fadilnay oo wanaag siinay dadkii kale dhan baan ka fadlinay oo wanaag dheeraadaan siinay kulligood say u dhan yihiin insha allahu tabaaraka wa tacaala intaa aan nebi soo sheegnay mid mid baan usoo qaadi doonaa oo nin walba gaar baynu uga sheekayn doonaa oo qiso gaara aynu u samaynaynaa duriyadiisii oo dhan iyo nebiyadii oo dhan marka halkaa waxaynu ka ogaanaynaa bacda ibraahim calayhi salaam nebi kasta oo aan ka sheekayno waa min duriyati ibraahim wey wixii hore intii ka horreysay waxay ahaayeen min duriyati nuux calayhi salaam amaa wixii nebi ibraahim ka dambeeya waa min duriyati ibraahim calayhi salaam ilaa nebi luud calayhi salaam oo uu adeer u ahaa mooye marka dee qofkuna waxa weeye adeerku waa bimanzilati alabbi wey oo waxa weeye nebiga calayhi salatu salaam wuxuu ku tilmaamay adeerka inuu aabbahaayo kale yahay marka waxa weeye nebi luud adeer buu u ahaa isagaana waxa weeye soo kaxaystay oo uu rumeeyey marka waa wiilkiisii oo kale kulligood marka waa durriyaddiisii leanno ilaahayba wuxuu ka mid dhigay duriyaddiisii wa min durriyatihi baa lagu daray luud calayhi salaam ilaahay wuxuu yidhi wa min aabaa'ihim wa duriyaatihim wa ikhwaanihim wajtabaynaahum wa ilaa siraati mustaqiim intaa aanu sheegnay aabbayaashood iyo walaalayaashood iyo waxa weeye ciddii wixii maaragtay ehelkoodii oo dhan waxaanu ka dhignay dad wanaagsan oo waan doorannay oo waan hanuuninay jidkii toosnaa ayay kulligood oo waxa weeye diintii islaamka ayay qaateen oo dariiq wanaagsan bay ku taagnaayeen marka qowluhu wa min duriyatihi kulli waa ay macnaha ibraahim weye sida mashhuurka ah oo ibnu kaiir uu leeyahay qaala ibnu kahiir wuxuu yidhi raximahullah fa kullu kitaabin kitaab walba oo waxa weeye unzila min alsamaa samada laga soo dejiyey calaa nebiyi min alambiyaa nebi wuu doora ha noqdee nebiyadii nebi ka mida lagu soo dejiyey bacda ibraahim nebiyullahi ibraahim ka bacdi fa min durriyatii waa durriyaddiisi nebiguu doona ha noqdee ama reer banu israa'iil ha noqdo ama nebi ismaaciil ha ka farcamee waa min duriyati ibraahim calayhi salaam weye halkaa marka waa faa'ido muhiima ah, waa in saa loo ogaado nebi ibraahim wixii nebiga oo ka dambeeyey waa duriyaddiisii waa inaynu ogaanaa oo waxa weye saa aynu ku qaadano weyn waxa uu yidhi marka ibnu kathiir raximahullah wa haadihi martabatun caaliya waxa weeye martabad aad iyo aad u sarraysa boos qaaliya wey ilaahay maadaama uu waxa weeye kulli saa ugu abaalguday nimankii laakiin la dagaalamayey oo shirkiga samaynayey aabbihii ugu horreeyey iyo waxa weeye cid alla ciddii waxa weeye shirkiga ku jirtay iyagiina waa la baabi'iyey wax raada oo ka harayna ma jiraan nabiyullaahi ibraahimna ilaahay saas ugu abaalguday oo raadkiisii iyo cirib dambeedkiisii saasuu ilaahay ka dhigay marka qof walbo ilaahay ka cabsada dariiqa xaqaa ah mara ilaahay saasuu wanaag ku siinayaa leannu ilaahay wuxuu leeyahay wakadalika najzi almuxsiniin dadka muxsiniinta ilaahay ka cabsaday saasaan ku abaalmarinaa waxaa marka halkaa ka caddaatay wuxuu yidhi ibnu kahiir raximahullah wadalika annahu wulida lahu waladaan laba wiil buu nabiyullaahi ibraahim dhalay ismaaciil oo haajar ay u dhashay iyo isxaaq oo ay saara u dhashay waxa wuxuu dhalay baa la yidhi marka isxaaq yacquub calayhi salaam wa huwa israa'iil ninka israa'iil la yidhaahdo ayaa waxa weeye yacquub waa nabiyullaahi eh, yacquub weye israa'iil marka israa'iil waa addoonkii ilaahay oo luuqadii cibraaniyada oo waxa weeye israa'iil ay ku hadli jireen waxa weye waxaa laga wadaa baa la yidhi cabdullahi waxa weeye waa addoonkii ilaahay baa laga wadaa israa'iil marka waa yacquub wey marka yacquub calayhi salaam ayaa wuxuu dhalay laba iyo toban wiil oo nabiyullaahi yuusuf uu ka mid ahaa way farcameen labiyo tobankiiba laba iyo toban qabiil bay u kala baxeen reer banu israa'iil waa nimanka la yidhahdo al asbaab oo waxa weeye labiyo tobankii wiil oo nebiyullaahi yacquub dhalay ayay ku wada abtirsadaan kulligood say u dhan yihiin waxay ka soo jeedaan nebiyullaahi ibraahim leannahu yacquub waxaa dhalay isxaaq isxaaqna nebiyullahi ibraahim baa dhalay marka laba iyo tobankaa reer banu israa'iil ka farcameen oo wiilashii yacquub ah calayhi salaam ayay ka farcameen reer banu israa'iil nebiyo aad u badan baa ka soo baxay kuwaa ilaahay inoo sheegay daawuud iyo zakariya iyo yaxya iyo muusa iyo way badnaayeen oo aad bay u badnaayeen waxaa lagu khatimay marka oo ugu dambeeyey nabiyullaahi ciisa calayhi salaam leanno hooyadiisa reer banu israa'iil ahayd isagaa lagu khatimay marka cid garanaysa ma jirto inta ay tiro la-eg yihiin laa yaclamuhu ila allah ilaahay baa garanaya laakiin inta kitaabka laynooga sheekeeyey iyo waxa weye ilaahay kitaabka inoogu sheegay ama sunnaha nebiga ku sugnaatay un baynu ka sheekaynaynaaye cid garanaysa intay tiro la ekaayeen ma jirto weeye oo ilaah baa garanaya oo cadadkooda intay la ekaayeen laa yaclamuhu ila allah amaa nabiyullaahi ismaaciil calayhi salaam hal nebi baa duriyaddiisii laga helay wa huwa khaatimu alambiyaa nebiyuna muxammedin sala allahu calayhi wasalam iyagu carab bay noqdeen oo waxa weeye waatay la dhaqmeen qabiilkii jurhum oo waxa weeye deganaa maka soo degay ayay dhex galeen halkaa ayuu ku farcamay oo quraysh iyaa ka soo jeeda nimankaa carabta ah oo dhan ayaa nabiyullaahi ismaaciil maanta ka soo jeeda oo waxa weeye nebi kale lagama helin durriyadiisii ilaa waxa weeye nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam oo waxa weeye isagana lagu khatimay wa huwa afdalu alambiyaa waa nebiyada ninkii ugu wanaagsanaa waa tuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa ana sayidu walad aadam anaa abuu yidhi boqorka iyo sayidka ninka ugu fiican duriyaddii nebi aadan uu dhalay yowma alqiyaama maalinta yowma alqiyaama walaa fakra faanna maaha taas ee waa manzilo ilaahay uu isiiyey wanaag ilaahay isiiyey weeye ma aha inaan ku faamayo oo aan leeyahay waa faan oo waxa weye aan ku faamayo ma aha leanna waxa weye faan nebigu uma baahna oo ma doonayo laakiin waxa weeye ilaahay baa isiiyey wey xadiidkaa marka wuxuu nebigu kusii daro wuxuu yidhi wa biyadii liwaau alxamdi walaa fakr maalinta yowma alqiyaamaha calankii mahadda anaa gacanta ku haya buu yidhi faana ma aha wamaa min nebiyin yowmaid maalintaas oo waxa weeye aakhiro la taagan yahay oo qiyaamaha la taagan yahay nebi aadam laga soo bilaabo ilaa iyo nebiyadii oo kale oo dhan ilaa taxta liwaa'i waxay taagan yihiin oo harsanayaan calankaygaa hoostiisa oo anaa meeshaa madax ka ah oo waxa weeye calankii gacanta ku haya wa ana awalu shaaficin ninka ugu horreeya oo shafaacada qaadaya waa aniga ninka ugu horreeya laga shafaaca aqbalaya waa aniga walaa fakra faana ma aha ee waa wax ilaahay isiiyey oo waxa weeye igu karaameeyey imaamu axmed baa weriyey iyo tirmidi wasaxaxahu sheikh albani fi saxiixi aljaamic kun iyo afar boqol lixdan iyo sideed iyo sunan tirmidi ayuu ku saxiixiyey haddaba halkaa waxay nooga caddaatay nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam inuu nebi ismaaciil ka soo jeedo oo waxa weeye afdalu alambiyaa uu yahay amaa nebiyadii kale oo dhan waxay ka soo jeedaan nebiyullaahi isxaaq oo reer bani israa'iil ayay ka farcameen oo nebiyullaahi yacquub calayhi salaam ayay kulligood ka farcamayaan xadiid kale nebigu wuxuu ku yidhi saaquumu maqaaman yargabu maaragtay ila alkhalqi kulluhum xataa ibraahim calayhi salaam imaamu muslim baa weriyey wuxuu leeyahay xadiidkaasi boos baan istaagi doonaa maalinta qiyaamaha ay dadkoo dhan jeclaysanayaan xataa ibraahim halkaa marka waxaa ka caddaatay nebiyullaahi ibraahim inuu fadliga iyo wanaagga inuu ku soo xigo nebiyullaahi moxamed calayhi salaam inuu ku soo xigo ayaa halkaa ka caddaatay fa madaxa allahu ibraahim wuu ilaahay wuu ammaanay e, nebigu waa ammaanay ibraahim leanna wuxuu ku tilmaamay inay waxa weye khalqigii oo kaloo dhan waxa weeye ka fiican yahay oo ka fadli badan yahay marka wuxuu leeyahay ibnu kasiir afdalu lkhalaa'iq waxa weeye bacdahu bacda muxamedin sala allahu alayh wasalam fi dunya walaakhira nabiyullahi llahi ibraahim weeye calayhi salaam halkaa marka ammaantiisu aad bay u badan tahay gadaalna qeyb baynu ka keeni doonaa laakiin waxa weeye ammaan aad u badan iyo manzilo qaaliya ayuu ilaahay gaarsiiyey nabiyullahi ibraahim markuu diintii u sabray oo waxa weeye imtixaankii ku guulaystay oo waxa weeye uu ku dadaalay inuu ilaahay adeeco wanaag aad iyo aad u badan ayuu la kulmay wey oo ilaahay ugu abaalguday oo khayr fara badan ayuu gaaray markaa marka qodobkaa waxay nooga caddaatay ammaantaa faraha badan iyo duriyaddiisii inuu ilaahay u ballan qaaday inuu duriyaddiisana ka dhigo nebiyo oo nebiyo fara badan ay ka soo baxeen qodobka saddexaad aan usoo gudbayna waxaa weeye ibraahim calayhi salaam yas'alu rabbah ibraahim oo weydiinaya ilaahay weydiisanaya an yuriya inuu tuso kayfa yuxyi lmowta ilaahay sida uu waxaa dhintay u soo nooleeyo ayuu leeyahay ilaahu itus ibraahim calayhi salaam waa caqiidaysnaa ilaahay inuu waxna dilo waxna nooleeyo laakiin waxa uu rabaa inuu iimaankiisa aad iyo aad u sii weynaado oo waxa weeye iimaankiisa uu sii weyneeyo qaala tacaala ilaahay waxa uu yidhi waid qaala ibraahiimu rabbi arinii kayfa tuxyi lmowta u sheeg baa layidhi nebi maxamedow dadkaaga oo uga sheekee qisadii nebi ibraahim markuu nebi ibraahim yidhi rabbi arinii itus kayfa tuxyi lmowta sida aad meydka u noolaysid qaala awalam tu'min miyaadan rumaynin ibraahimow oo iimaan lagaa helin qaala wuxuu yidhi bala waan rumeeyey oo waxa weye iimaankayga waa saxiix walaakin liyadma'ina qalbi waxaan rabaa qalbigayga inuu dego oo aan ku raaxaysto oo waxa weeye aan arko bal waxyaalaha qudraddaada iyo awooddaada inaan arko oo wax ka arko laakiin awoodo badan oo aad leedahay baan horay u soo arkay qudraddaadana waa aaminsanahay leanno ilaahay dabkiibuu ka badbaadiyey oo isagoo gawrabaa ilmo la siiyey oo dhibaato kastaa laga badbaadiyey oo waxa weye wiilkiisibaa gawrac laga badbaadiyey waan ogahay buu yidhi iimaan saxiixa laakiin waxaan rabaa liyadma'ina qalbi qalbigaydu inuu kusii dego oo waxa weeye aan ilaahu aad kuu sii jeclaado ku sii aamino ilahay waa ka aqbalay marka leanna waa khaliil raxmaan weye ilaahay waa jecel yahay markaasaa ilahay ka aqbalo waxaa lagu yidhi fakud arbacata min adayri afar shimbirood soo qaada baa layi soo qabo oo waxa weeye markaa intaad soo qabatid googooyo dil uma ijcal calaa kuli jabalin minhuna juz'an kala kaxee baa la yidhi marka xubin walba intaad googooysid waxaa ka tuurtaa buur oo buuraha dushooda qayba mid saar oo waxa weye intaad jartid oo googoysid buur walba waxaad saartaa shimbirtii qayb ka mida uma dcuhunna u yeer markaa kabacdi oo waxaad dhahdaa shimbirihii u dhawaaq way kuu imaanayaan markaa ya'tiinaka sacya iyagoo ordayay kuu imaanayaan soo ma aad rabeen wax noo wax dhintay in lasoo nooleeyo afar shimbirood intaad dishid baa la yidhi oo kala tuurtid oo mid walba buur saartid u yeer markaa kabacdi waxaad arki doontaa iyagoo yaacaya oo soo kala tartamaya oo kuu yimid oo waxa weeye nool baad arkaysaa halkaa marka markuu arkay nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam oo waxa weeye uu arkay ayaa ilaahay wuxuu ku yidhi waclam ana allaha casiizun xakiim ilaahay wax walba waa awooda waa casiiz sharaf badan wax walbana xakiim ah wax walbana awooda ina allaha calaa kulli shayin qadiir ilaahay wax walba kun faya yakun baa ku filan ee waxa weeye waxa weeye saas u aamin ba la yidhi marka wuxuu leeyahy ibnu kasiir raximahullah waqad kaana ibraahimu calayhi salaam yaclamu qudrat allah ilaahay wuu aqoonsanaa ibraahim awooddiisa inuu wax walba awoodo laakiin wuxuu doonayey inuu cilman yaqiiniyan inuu arko oo waxa weeye uu arko indhihiisa inuu ku arko liana alkhabaru laysa kalmucaayana waxa laguu sheego iyo waxaad aragtay isku mid maaha marka wuxuu jeclaystay inuu kor uga sii koro cilma alyaqiin isagoo yaqiinsan oo iimaankiisa rumaysan ayuu haddana wuxuu rabay inuu aragtidana kusii daro fa ajaabahu allah ilaahay baa ajiibay oo ka yeelay marka halkaa waxay inooga caddaatay nabiyullaahi ibraahim iimaankiisa iyo si u weynaa iyo waxa weeye iimaankiisa cajiibkiisa ayaa halkaana qodobkaa inooga caddaaday iyo ilaahay inuu ka aqbalay oo ilaahay ka yeelay leanna ilaahay waa ogaa nebiyullaahi ibraahim qalbigiisa waxa ku jiray ma inuu inuu yahay inuu iimaan sii korodsado wuu ogaa oo waxa weeye saas daraaddeed bu ilahay markaa ka aqbalay oo ka yeelay qodobkaana marka sidaasaan uga gudbaynaa oo nabiyullahi ibraahim bay aayaddaa ka hadlaysaa oo waxa weeye ilaahay inoogu caddeeyey inuu weydiiyey qodobka afraad aan usoo gudbayna waxa weeye bara'atu min allahi anna ibraahim ma kana yahuudiyan walaa nasraaniyan walaakin kana xaniifa muslima ilaahay oo ka beriyeelaya oo waxa weeye ka nasahaya nabiyullaahi ibraahim oo odhanaya mushrik ma ahayn oo waxa weeye yahuud ma ahayn oo nasaare ma ahayn laakiin muslim buu ahaa xaniifa oo ilaahay rumeeyey ayuu ahaa marka waxaad arkaysaa hadda dadka maanta jooga yahuuddu waxay leeyihin nebi ibraahim annagu naga mid ahaa nasaaraduna waxay leeyihin annagu naga mid ahaa muslimiintu waxay leeyihin annagaa jidkiisii ku taagan mushrikiintu waxay leeyihiin annagaa ku taagan oo diini ibraahim haysana haddaba marka maxaa laydinku kala saaraya ilaahay bayna kala saaraya dhegaysta aayadaha qur-aanka ah oo ku soo arooray qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaa ahla alkitaab dadkii ahlu kitaabka la siiyeyo waa nasaare iyo yahuudi wey lima tuxaajuuna maxaad ugu doodaysaan fii ibraahima nebi ibraahim maxaad ugu doodaysaan oo dooda u gelinaysaan ood u sheeganaysaan oo u leedihiin annagu naga mid ahaa wamaa unzilat itawraatu ba lama soo dejin walinjiilu iyo injiil ilaa min bacdi waa idinkaan ku hayo diintii yahuuddu hayste tawraad waxaa lagu soo dejiyey nebi muuse nebi muuse iyo nebi ibraahimna muddo badan baa udhexaysay oo waxa weeye waa awlaaddiisii oo goor damba timid oo waxa weeye nebi yacquub ka farcantay xaggee caqligiinu jiraa marka nebi ciisena waaba kasii dambeeya oo injiil lagu soo dejiyey marka dad ay u dhexaysay muddo aad u fara badan maxaad u leedihiin diintii yahuuddi baa ist xagee buu yahuud ku arkay nebi ibraahim afalaa tacqiluun war miidan caqli ahayn ba lihi ha antum haaulaa'i xaajajtum fii ma lakum bihi cilmun falima tuxaajuuna fii ma laysa lakum bihi cilm nebi ciise iyo nebi muuse iyo qisadii waxa weeye nebi yuusuf iyo reer bani israa'iil iyo waxaad rabtaan waad ka doodi kartaan leannahu waxaad cilmi uleedihiin waad sheegi kartaan oo waad ka doodi kartaan laakiin nebi ibraahim calayhi salaam oo waxa weeye aanu yahuudi soo gaarin oo waxa weeye ka dambaysay waxoo dhan inaad maanta ka doodaan oo taraadaan nebi ibraahim baa yahuud ahaa caqli xuma idii tahay wey wallahu yaclamu ilaahay baa og wa antum laa taclamuuna waxba ma garanaysaan haddaba ilaahayow noo sheeg nebi ibraahim muxuu ahaa ilaahay wuxuu yidhi maa kaana ibraahimu yahuudiyan walaa nasraaniyan nebi ibraahim yahuud ma ahayn oo nasaaro ma ahayn oo waxa weeye yuu ahaa marka walaakin kaana xaniifan muslima xaniif oo waxa weeye diinta u leexday oo u iishay oo waxa weeye iimaan saxiixa laga helay oo muslim ah ayuu ahaa nebi ibraahim calayhi salaam wama kaana min almushrikiin halkaana quraysh baa lagu radiyey oo waxaa la yidhi mushrikna ma ahayn waxaan aad sheegaysaanna nebi ibraahim berigu ka ahaa oo kulli shaqo kuma lahayn ina owla annaasi biibraahiima laladiina itabacuuhu yaa marka dadka ugu mudan oo dariiqii xaqa ahaa oo nebi ibraahim ku taagan oo mudan in la yidhaahdo nebi ibraahim bay raacsan yihiin ilaahay wuxuu yidhi ina wla annaasi biibraahiima laladiina itabacuuhu wa hada annabiyu waladiina aamanuu wallahu waliyu lmu'miniin nebi ibraahim waxa u mudan oo waxa weeye inay raacaan mudan kuwii horay u raacay oo waxa weeye mu'miniintaayoo rumeeyey oo waxa weye nebi ibraahim rud rumeeyey sidii nebiyullaahi luud oo kale iyo mu'miniintii rumaysay ayaa nebi ibraahim mudan waladiina wa hada annabiyu ay nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam iyo nebi maxamed baa jidkiisii ku taagan leanno ilaahay baa yidhi an millata ibraahima xaniifa raac baa la yidhi diintii nabi ibraahim calayhi salaatu wasalaam waladiina aamanuu iyo waxa weeye kuwa ilaahay rumeeyey wallahu waliyu lmu'miniin ilaahayna kuwa mu'miniinta ayuu nebi u yahay weli u yahay oo waxa weeye uu gargaaraya oo u kaalmaynaya ilaahay wuxuu yidhi marka qaala ibnu kathiir wuxuu yidhi raximahullah ilaahay wuxuu ku inkiray dadka ahlu kitaabkaa wuxuu ilaahay ku inkiray oo yahuud ahaa iyo nasaara dacwadii iyo beentii ay sheegteen inay waxa weeye ay yahaadeen nebi ibraahim ayaa naga mid ahaa oo diinto diinteeda haystay ayaa ilaahay ku inkiray oo waxa weeye uu ku beeniyey oo waxa weeye wuxuu caddeeyey ilaahay inuu nebi ibraahim xaniif ahaa diintii ilaahay haystay oo aan shirki samaynin xaniif waxaa la yidhahdaa qofkaan weligii shirki samaynin oo diinta u taagan oo caqiidadiisu saxiix tahay oo dariiqii xaqa aha maraya ayaa la yidhahdaa xaniif oo waxa weeye shirkii oo dhan bannaanka ka maray ninka ayaa la yidhahdaa xaniif ay maa'ilan ila alxaqi ilaa diin ilxaqi u leexday oo shirkigii banaanka ka maray kaasaa la yidhahdaa xaniif walihaada qaala tacaala sidaa daraaddeed baa ilaahay waxa uu yidhi waman yarqabu can millati ibraahima ila man safiha nafsa yaa ka jeensanaya oo nacaya diintii nebi ibraahim ilaa qof naftiisu dullowday oo aan waxba kala garanaynin oo axmaqa oo waxa weye meel u socda iyo wax kala toonna kala aqoon oo safiiha mooye ma cid kale ayaa diintii nebi ibraahim nacaysa alla ilayna cid kala nacayne oo cid nacaysa ma jirto oo qof ka jeensanaya waa qof dulloobo oo baaba'ay wey ilaahay wuxuu yidhi walaqad istafaynaahu waan doorannay fi dunyaa adduunkii nebi ibraahim dadkii baan ka doorannay wa innahu fil aakhirati aakhirana la min asaalixiina kuwa saalixiinta ah oo wanaagsan oo jannada ilaahay gelaya oo ahlu jannaha ah ayuu ka mid yahay bal waxa weeye waa min a'immati ahli ljanna oo waxa weeye fi dunya iyo aakhiraba imaam ayaa ilaahay ka dhigay dadkaas saalixiinta ayuuna ka mid yahay oo ilaahay uu caddeeyey fa bayana allahu ilaahay wuxuu caddeeyey marka annahu kaana xaniifan musliman walihaada qaala tacaala linabiyihi nebi maxamed baa waxaa lagu yidhi waxaad ku dhahdaa ummaddan oo aad dadkaaga u sheegtaa qul haadihi sabiili ee waxaad ku dhahdaa qul inanii hadaanii rabbii ilaa siraatin mustaqiim ilaahay baa aniga i hanuuniyey si toosan igu riday xaqii igu leexiyey diinan qayiman diin toosan millata ibraahima diintii nebi ibraahim calayhi salaam xaniifan oo waxa weeye xaniifka ahayd oo waxa weeye diintii wanaagsanayd oo shirkigii oo dhan aan shaqo ku lahayn oo waxa weeye sahalka ahayd oo caqiidada ahayd oo tawxiidka ahayd ayaa ilaahay aniga igu leexiyey oo igu hanuuniyey dheh baa lagu yidhi wamaa kaana min almushrikiin mushrikiintana ka mid ma ahay nebi ibraahim maxay ahayd diintii marka nebi ibraahim nebi maxamed waxaa lagu yidhi waxaa ku dhahdaa qul ina salaatii salaadayda wa nusukii gowracayga wa maxyaaya noloshayda wa mamaatii dhimashadayda lilaahi rabbialcaalamiin ilaahay bay u sugnaa laa shariika lah shirki cid la wadaagta iyo waxa weeye waxaasoo dhan aan samaynayo acmaasha aan samaynayo ilaahay cidna lama wadaagto keligiisaa leh wa bidaalika umirtu saasaana lay amray wa ana awalu lmuslimiin muslimiinta kan ugu horreeya oo hoggaansamaya ayaan ahay leanno nebi maxamed markii diinta lagu soo dejiyey isagaa ugu horreeyey islaamkii oo waxa weye dadkaan islaamka ah amaa islaamkii hore maaha aha duriyaddii nebi aadan oo dhan inuu islaamka ugu horreeyo islaamku waa soo jiri jiray ilaa iyo nebi aadam laakiin diintan lagu soo dejiyey dadkii mushrikiin bay ahaayeen gaalay ahaayeen shirki bay ku jireen nebi ibraahim ba nebi maxamed baa ugu horreeyey intii diinta u hoggaansantay oo waxa weeye ilaahay u hoggaansatay ayuu ugu horreeyaa markaa halkaa marka waxaa inooga caddaaday qodobkaa inay waxa weeye eh, eh, nabiyullahi ibraahim calayhi salaam inuu waxa weeye uunan ahayn yahuud inuusan ahayn oo nasaare ahayn ouna mushrik ahayn ee uu ahaa nebi ilaahay doortay oo khaliiluraxmaan uu ahaa waana inoo imaan doontaa isagoo ilaahay uu doortay oo khaliiluraxmaan ka dhigay wkadalika bacda an bayana allahu subxaanahu wa tacaala diina ibraahim markuu nebi ilaahay uu caddeeyey diintii nebi ibraahim iyo tawxiidkii nebi ibraahim iyo caqiidadiisii saxiixahayd ayaa nebiga la amray oo waxaa lagu yidhi an ittabic millata ibraahima xaniifa diintii nebi ibraahim raac oo waxa weeye raac baa layidhi diintii nebi ibraahim oo saasaa laynoogu caddeeyey kabacdi haddana ilaahay wuxuu inoo caddeeye waxaa la yidhi ilaahay wuxuu yidhi ina ibraahima kaana ummatan nebi ibraahim wuxuu ahaa ummad gaar ah qaanitan ee macnaha keligii ayaa ummad dhan matelayey leanno mar buu keligii muslim ahaa oo waxa weye dadkiisii oo dhan gaaloobeen qaanitan ilaahay u taagan cibaadadiisa lilaahi ilaahay xaggi xaniifan muslima oo waxa weeye ka leexday wixii oo dhan oo shirkii o dhan banaanka ka maray walam yakun min almushrikiin mushrikiintana ka mid ma ahayn shaakiran liancumi nicmada ilaahay ayuu ka shukrinaqi jiray ijtabaahu wahadaahu ilaa siraati mustaqiim ilaahay baa doortay oo jidkii ku toosiyey dariiqii saxda ahaa ilaahay baa ku toosiyey ilaahay wuxuu yidhi marka wa aataynaahu fi dunyaa xasana adduunkii waan u nicmaynay oo wanaag baan siinay wa inahu fi laakhirati la min asaalixiin aakhirana waxa weeye dadka saalixiinta oo wanaagsan buu ka mid yahay kabacdi markaasaa nebiga waxaa loo waxyooday oo waxaa la yidhi tumma owxayna waxaan ku waxyoonnay ilayka adiga an ittabic millata ibraahima xaniifa diintii nebi ibraahim raac wamaa kaana min almushrikiin haddaba qofkii doonaya marka diintii nebi maxamed iyo diintii nebi ibraahim waa isku mid weye waa isku diin weeye see lagu raacayaa marka waxaa maanta lagu raaci karaa adiga oo dariiqii nebi maxamed raaca kitaabka iyo sunnaha qofkii raaca oo ku taagnaada diintii nebi ibraahim waa raacay arrintaa waa caddahay hadduu qofku raaco diintii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxa weeye waa isagoo diintii nebi ibraahimna raacay leanna waa isku diin wey oo waxa weeye waa diin diinu tawxiid wey waa diin ugu yeeraysa dadkii caqiido saxiixa iyo tawxiid saxiixa shirkigii ka naahiyeysa weeye marka sidaa daraaddeed qofkii raaca diintii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa maantana ku taagan diintii nebi ibraahim oo waxa weye diintii nebi ibraahim raacay wey waxaan usoo gudbaynaa markaa qodobka shanaad oo odhanaya bayaanu ana allaha itakhada ibraahima khaliila calayhi salaam ilaahay inuu khaliil ka dhigtay oo uu doortay nabiyullahi ibraahim ayaynu qodobkaana ku caddaynaynaa iyo adilada ku soo aroortay inuu khaliilu raxmaan yahay iyo maxay tahay khaliilnimadu ayaynu qodobkaan kaga hadlayna ilaahay wuxuu inoo caddeeyey qowluhu tacaala markii uu yidhi waman axsanu diinan miman miman aslama wajhahu lilah wa huwa muxsinun watabaca milata ibraahima xaniifa intaasoo dhan waxaa laga wadaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam watakhada allahu ibraahima khaliila ayuu yidhi markaa ilaahay macnaha yaa ka diin wanaagsan oo diinta ka wanaagsan maxay tahay qofka ilaahay wejigiisa u hogaamiyey oo ilaahay raacay oo ilaahay u hogaansamay oo waxa weeye diintii saxda ahayd raacay wa huwa muxsinun oo wanaag samaynaya cibaadadii ilaahay u taagan watabaca millata ibraahima xaniifa diintii nebi ibraahimna raacay waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo qof walba oo muslima oo dariiqii nebi maxamed raaca ilaahay wuxuu yidhi marka waittakhada allaahu ilaahay waxa uu ka yeeshay ibraahima nebi ibraahim khaliila khaliil buu ka dhigay ma hiya alkhulla marka khaliilnimadu maxay taa ibn kahiir waxa uu yihi eh, sidoo kale nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiis baa ku sugnaaday uu yidhi yaa ayuha annaas dadow ina allaha ilaahay ittakhadanii wuxuu iga dhigtay khaliilan khaliil buu iga dhigtay kama ittakhada ibraahiima khaliila imaamu muslim baa weriyey siduu nebi ibraahim khaliil uga dhigtay ayuu anigana khaliil iga dhigtay oo waxa weeye cid aan khaliil ka dhiganayo ma jirto marka xadiidkaa waxaa ka mid ahayd xadiis dheer oo nebigu ku yidhi haddaan qof khaliil ka dhiganayo abubakr baa khaliil ka dhigan lahaa laakiin ilaahay baa khaliil iga dhigtay siduu nebiyullahi ibraahim khaliil uga dhigtay haddaba cidaan khaliil ka dhiganayo ma jirto wey wuxuu yidhi ibnu katiir raximahullah ilaahay waxa uu sheegay qur-aanka uu ku sheegay meelo aad iyo aad u badan inuu nabiyullahi ibraahim ammaanay oo uu waxa weye aad iyo aad u ammaanay nebiguna waa ammaanay ilaa iyo waxa weeye la yidhi ee qur-aanka waxay ku soo aroortay dikrigiisa isagoo la xusaya nebi ibraahim ilaa iyo waxa weeye soddon iyo shan meelood ayaa nabiyullahi ibraahim qur-aanka lagu xusay ayuu yidhi ibnu kathiir raximahullah wa minhaa waxaa ka mid e buu yidhi shan iyo toban meelood fii suurati albaqara waxdaha fii suurati albaqara keliya ayaa shan iyo toban meelood lagu ammaanay oo ilaahay kaga hadlay wa huwa axadun ululcazmi wuxuuna ka mid yahay nimanka ululcazmiga oo waxa weeye shanta rasuul oo ululcazmiga ayuu ka mid yahay marka maxay tahay khaliilnimadu ilaahay waxa uu ka dhigtay khaliil meesha aynu ka khulla waxaa la yidhahdaa waa fowqa almaxaba qofku waxa aad jeceshahay waxa ugu dambeeya oo aad jeclaatid ayaa la yidhahdaa khulla oo qalbigaaga qof arrintaa ugu weyn uu yahay macnaha qofkaad waxa dadka ugu jeceshahay oo waxa weeye ayna suurtagal ahayn inaad qof kale ka jeclaatid khulla waa meesha ugu sarraysa maxabada marka wuxuu leeya ibnu kathiir ilaahay khaliil buu ka dhigtay meelo badan buuna kitaabka ku ammaanay waana ululcasmi buu ka mid yahay sidii uu ilaahay ku yidhi aayadda qur-aanka ah waid akhadnaa min annabiyiina miisaaqahum wa minka wa min nuuxin wa ibraahima wa muusa wa ciisa bna maryam wa ciise bna maryam wa akhadnaa minhum miisaaqan galiida aayaddaa waxay sheegaysaa shanta nebi oo lagu sheegay oo nebi maxamed ugu horreeyo oo nebi nuux ku xigo oo nebi ibraahim ku xigo oo nebi muuse ku xigo oo nebi ciise ugu dambeeyo shantaa nin oo aayaddaa sheegtay waa shantii rasuul oo ilaahay diray oo ululcazmiga la yidhaahdo wey la adkeeyey oo miisaaqda adag laga qabtay oo nin walba kitaab lagu soo dejiyey oo jihaadka la amray oo waxa weeye dacwadii xooggeeda oo waxa weeye aad iyo aad dacwo xoog la galay weeye ayaa la yidhahdaa shantaanin ululcazmi baa la yidhahdaa marka waa shantii ilaahay doortay oo rususha ka sii doortay aayad kale haddana sii caddaysay oo wixii la amray shantaa maxay ahaayeen ilaahay waxa uu yidhi nebiyadoo dhan sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxan nebi maxamed baa lala hadlayaa ilaahay wuxuu idiin sharciyeeyey wixii nebi nuux loo sharciyeeyey oo loo dardaarmay ayaa adigana lagu dardaarmay waaladii owxaynaa ilayk adigana saasoo kale ayaan ku waxyoonnay nebi nebi nuux marka diintii la amray caqiidadii iyo wixii la amray iyo adiga hadda waxa lagu amray iyo nebi ibraahim wixii la amray oo waxa weye waladii waxaynaa ilayk wama wasaynaa bihi ibraahiima wa muusa wa ciisa intii naasoo dhan shantiinaba waxaan idii dardaarannay oo idii waxyoonnay maxay ahayd an aqiimu ddiina diinta toosiya oo waxa weeye diinta caqiidada saxiixa ah iyo camalka saalixa ah toosiya oo ilaahay keliya caabuda oo ilaahay u suga diinta ayaa laydii dardaarmay walaa tatafaraquu fiih waxa weeye ha isku khilaafinina oo diinta in la isku khilaafo oo waxa weeye bidco iyo qurun inta lasoo dhexgeliyo iyo waxa weye waxaan banaanayn inta lala yimaado marka waxa weye diinta la isku khilaafo ma banaano weey khaasatan caqiidada iyo tawxiidka in la isku khilaafo ma banaano weey leanna waxa weeye caqiidada iyo tawxiidku ijtihaad ma galaan waa nas weeye iyo deliil iyo sidii nebiga calayhi salaatu wasalaam uga sugnaatay ilaahayna uu inoo amray in loo raaco weye ma banaana in marka laisku khilaafo oo waxa weeye qof walba intuu wax sheegto uu yidhahdo anigu xaggaan ahay oo xaggaan ahay oo waxa weeye khuraafaad uu la yimaado oo markaa dadkii khilaaf dhex dhigo looma baahna weye waa in kitaabka iyo sunnaha laga qaatay caqiidada oo lagu socdo weeye markaa sidii nebi maxamed iyo saxaabadiiba ay ugu socdeen ilaahay wuxuu yidhi markaa kabaru cala almushrikiina maa tadcuuhum ilayh waxaa aad iyo aad ugu weyn mushrikiintan waxa aad ugu yeeraysid oo tawxiidka aad ugu yeeraysid laakiin qofkii ilaahay hanuuniyo ayuun baa hanuunaya qofaan ilaahay hanuun la maagin ma hanuunayo wey wuxuu yidhi marka ibnu kasiir raximahullah uma huwa ashrafu ululcazmi bacda muxamedin sala allahu alayh wasalam ululcazmiga shantaa ninka ugu sharaf badan oo ugu wanaagsan oo ugu fadli badan bacda muxamedin sal allahu calayh wasalam waa ibraahim calayhi salaam isaga ayaa ugu sharaf badan leanna waxaa sugnaatay oo waxa weeye inuu yahay maaragtay nebigu waatuu yidhi meel baan istaagi doonaa maqaam ayaan istaagi doonaa maalinta yowma alqiyaamaha ay dadkoo dhan jeclaysanayaan xataa ibraahim aayaddaa kalena waatuu ilaahay ku yidhi waitakhada allahu ibraahima khaliila marka waxa weeye khaliilnimuu gaaray oo waxa weeye kulligood waa ka sharaf badan yahay nebi maxamed oo ah khayru khalqillaahi ma ahe inta kale oo dhan isagaa ugu sharaf badan oo waxa weye nebiguna waa duriyaddiisii oo waxa weye saasay ku caddahay wey xaggee buu joogaa marka hadda nebi ibraahim calayhi salaam wa huwa fi samaai asaabica samada toddobaad buu jooga oo waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa caddeeyey xadiidkii alisraa walmicraaj oo waxa weeye samada toddobaad inuu joogo ayuu halkaa ku caddeeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaloo halkaa maaragtay nebigu ku soo arkay habeenkii alisraa walmicraaj inuu waxa weeye isaga oo geed beer weyn oo jannada dhexdeeda ciyaal yar yara halkaa ku haya oo nin aad u dheera qurux badan markaasuu jibriil weydiiyey markaasuu wuxuu yidhi waa ibraahim awlaadda hoos joogtana waxa weeye waa awlaaddii saqiirka ahayd oo saqiirka ku dhimatay oo waxa weeye muslimiinta ahayd halkaa ayuu jannada ku haya marka nabiyullahi ibraahim calayhi salaam hameenkii waxa weeye alisraa walmicraaj nebigana wuu la soo dardaarmay oo wuxuu u sheegay in jannada waxa lagu hanto iyo beerta lagu beerto inay tahay jannadu dhul bannaan qof walba marka intii uu beerto ayuu aakhiro leeyahy wuxuu yidhi marka waxa lagu beertana waxa weeye waa camal saalixa subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar saa ayaa lagu beertaa marka ummaddaada u sheeg buu yidhi qof walba inuu dadaalo oo beerta sidii uu beeran lahaa oo uu jannada uu ku kasban lahaa qof walba hadeer ha dadaalo marka saasuu inoola soo dardaarmay oo waxa weeye dardaarankii nebi ibraahim calayhi salaam uu nebiga la dardaarmay waxa uu dhabarka ku hayaa baa la yidhi samada toddobaad markuu joogo dhabarkiisu wuxuu ku tiirsan yahay ba la yidhi dahruhu mustanidan dahruhu bilbayt almacmuur aladi yadkhuluhu kula yowmin sabcuuna alfa min almalaa'ika uma laa yacuuduun baytulmacmuur waxaa la yidhaahdaa baytka ku aadan xaramka oo maka ku aadan ayaa la yidhahdaa oo samada ku yaalla malaa'igta ayaa ilaahay ku caabuda maalin walba waxaa soo gala baa la yidhi toddobaatan kun oo min malaa'ika ayaa inta soo gala ilaahay ku caabuda oo ilaahay ugu sujuuda oo halkaa ilaahay ku caabuda uma laa yacuuduun weligood ma soo noqonayaan jaanis dambe uma helayaan ilaa iyo yowma alqiyaama marka khalqiga oo waxa weeye malaa'igta aad bay u fara badan yihiin waa dad aad iyo aad u fara badan oo malaa'igta ilaahay wuu bediyey cibaadaana ilaahay u abuuray marka maalin walba toddobaatan kun ayaa soo gelaysa marka halkaa waxaa muhiim jiddana qofku inuu ku fekero haddaad maanta diidid inaad ilaahay caabudid oo u sujuudid muxuu ilaahay kaaga baahan yahay marka maalin walba toddobaatan kun oo malaa'iga iyo khalqigii kale oo dhan ayaa ilaahay caabudaya oo ilaahay nasahaya oo ilaahay ammaanaya oo ilaahay u tukanaya qofkii marka maanta salaada ka tegey oo gaalooba oo salaadii ka taga hadda isagaa naftiisa halaagaya cid uu waxa weye wax u dhimayo ma jirto wey waa inuu ogaado wey waxaa kaloo ku sugnaatay waxyaalaha waxa weye gaarka u ah nabiyullahi ibraahim inuu yahay ninka ugu horeeya oo maalinta yowmalqiyaamaha dharka la huwinayo dharka isagaa laga bilaabaya sharaf iyo wanaag ilaahay uu siiyey weye isagaa loogu hor bilaabaya leanno waxaa ka sugnaatay nebiga calayhi isalaatu salaam inuu yidhi xadiidkii saxiixa bukhaari iyo muslim bukhaari iyo muslim ba wariyeen yuxsharu nnaasu dadka waa la soo xashrinaya waa la keenaya oo meel baa la isugu keenaya xufaatan curaatan gurla iyagoo cagacad oo xufaat cagacadoo waxa weeye lugaynaya curaatan qaaqaawan gurla buuryadii ka lulato oo buuryo qaba oo aan gudnayn sidii hooyadii ku dhashay waa tu ilaahay aayad kale ku lahaa macnaha waxaan idin keenaynaa maaragtay kamaa khalaqnaakum awala mara sidii aan awal idii abuurnay ayaan maaragtay idin keenayna marka ilmaha sidii hooyadii ku dhasho hooyadii waxay dhashaa ilmaha isagoo qaawan oo cagacado buuryo qaba sidiiba aakhirana lagu keenaya qofkiiyo weyn nin weyn oo waxa weeye buuryo qaba oo aan la gudin oo aan gudnay oo waxa weeye cagacad oo qaawan ayaa dadkii o dhan halkaa la isugu keenaya kulligood say u dhan yihiin waxaa halkaa marka ka sugnaatay inuu nebigu yidhi fa awalu man yugsaa yowm eh, markaa ninka ugu horeeya oo dhar la huwinayo oo waxa weeye cawradiisa la asturayo ibraahim weeye calayhi salaam nabiyullahi ibraahim marka waa sharaf weye isagaa halkaa laga bilaabaya nabiyullahi ibraahim sharaftaa iyo wanaaggaa ayaa ilaahay uu siiyey oo waxa weeye uu cid walba ka sharaf badan yahay ayaa halkaa ku caddaynaysa imaamu bukhaari ayaa weriyey raqamka saddex kun iyo saddex boqol afartan iyo sagaal muslimna wuxuu ku wariyey laba kun iyo boqol sagaashan iyo saddex waa xadiis saxiixa weeye halkaa marka waxaa ku sugnaatay caaisha inay tiri radia allahu canha inay tiri rasuulkii ilaahayow oo dadkii rag iyo dumarba halkaa iyagoo qaawan miyaa inta la isugu keeno ayay is eegayaan waxay la yaabtay caaisha radiallahu canha rag qaaqaawan iyo naago qaaqaawan oo halkaa la keenay oo rag iyo dumarba ay qaawan yihiin oo miyayna is eegayn bay tiri ma maalintaasaa la is eegaya nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maalintaa waxa weeye qof walba waa mashquulsan yahay qof qof eegaya ma jiro adduunka ayaa waxa weeye waxaani taallaa qofku markuu nabadgelyada haysto ayuu gabadha quruxdeeda eegaa oo is islaadaa gabadhan waa qurux badantaa jahannama halkaan soo burqanaysa oo waxa weeye goodamaysa oo dadkii lagu ridi lahaa sugaysa xaggee baad ka eegeysaa gabar halkaa qaawan ma maalintaasaa qofka shahwad iyo kusoo dhacaysaa iyo naxariisba iyo waxa weeye baqdin wadnihiiba afka jooga oo qof walba waa baqaya waa gariiraya qof walba xaggee lagu geyn doonaa buu leeyahay ma naar baa lagugu ridi mise jannaad aadi xaggee bay marka yaa ku hamiyaya qof dumara iyo nin iyo dumar iyo waxaad ma taalla maalintaa waxaa kaloo ka sugnaatay wa huwa aladi wafaa bima amarahu allahu liqowlihi tacaala marka waxyaalaha uu sababta u noqday inuu khaliil ku noqdo waxyaalahan o dhan baa keentay ilaahay wuxuu yidhi wa ibraahim aladi wafa ibraahimkii oofiyey wax walba oo la amray waxaa la amray baa la yidhi waatuu ilaahay inoo soo hormartay oo yidhi waid ibtalaa ibraahima rabbuhu bikalimaatin faatamahunna marka culummadu waxay leeyihiin saxaabadii iyo mufasiriintuba wax walba oo la amray siday ahaayeen buu uga soo baxay imtixaankiibuu ku guulaystay bal u fiirso dab baa lagu riday waa guulaystay waxa ilaahay baa u gargaaray waa la imtixaamay wuu ka soo baxay imtixaankii wiilkaagii gawrac baa la yidhi wuu oggolaaday baydki ilaahay dhis baa la yidhi wuu dhisay ilmihiisii iyo reerkiisii baa la yidhi markii hore cidlo uga haajir wuu ka haajiray wax walba oo la amray ilaahay wuxuu yidhi markaa markii uu wax walba dhammaystiray ayuu ilaahay ku magacaabay wa ibraahima aladii wafaa wax walba dhamaystiray ibraahimkii wax walba dhamaystiray u sheeg baa la yidhi ummadaada oo uga sheekee waxaa kaloo ka sugnaatay nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam unzilat suxufu ibraahim awala laylatin min shahri ramadaan suxuftii nebi ibraahim diintii la siiyey iyo kitaabkii lagu soo dejiyey waxaa la soo dejiyey habeenkii kow uu ahaa ramadaan oo waxa weye bisha ramadaan kowgeedii ayaa lagu soo dejiyey wa unzilat itawraatu nebi muusena tawraad waxaa lagu soo dejiyey lix hameen markay ka tagtay ramadaan oo habeenkii lixaad uu tegey ayaa lagu soo dejiyey waxaa kaloo lagu soo dejiyey buu yidhi injiilna nebi ciise calayhi salaam saddex iyo toban beri markay tagtay oo ramadaan ayaa lagu soo dejiyey zubuurna nebi daawuud waxaa lagu soo dejiyey markay siddeed iyo toban beri tagtay ayaa lagu soo dejiyey nebi maxamedna calayhi salaatu wassalaam qur-aanka waxaa lagu soo dejiyey afar iyo labaatan habeen markay ahayd oo habeenkii afar iyo labaatanaad uu tegey ayaa lagu soo dejiyey qur-aanka oo waxa weye ramadaan ay ahayd xadiidkaa waxaa inooga caddaaday nebi ibraahim diintii lagu soo dejiyey iyo nebi muuse diintii lagu soo dejiyey iyo nebi ciise iyo nebi daawuud iyo nebi maxamed kulligood in ramadaan la soo dejiyey oo bisha soonqaad ay kulligood soo degeen xadiidka imaamu dabaraani baa weriyey waxa weeye waxasanahu sheikh albani fi saxiix iljaamic kun iyo afar boqol sagaashan iyo toddoba iyo silsilata axaadiis saxiixa kun iyo shan boqol toddobaatan iyo shan xadiidkii waafilata ibni maaragtay ibni ashqac ayuu maaragtay ka weriyey radia allahu canhu ibnu asqac ayuu ka weriyey radia allahu canhu marka xadiidkaa wuxuu inoo caddaynayaa inay arrintu saa ahayd oo nabiyullahi ibraahim xilligaa lagu soo dejiyey wey waxaa kaloo ka sugnaatay inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam awalu man gayara diina ibraahim diina ibraahim ninkii bedelay oo waxa weeye markii maka diintii nebi ibraahim la haystay ninkii ugu horreeyey oo bedelay oo shirkiga keenay oo sanamyada keenay wuxuu ahaa ninkii la oran jiray camar ibni luxay ninka ayuu ahaa oo waxa weeye qabiilkaas eh, ka dhashay abu khusaaca ayuu ahaa ninkaa ayaa bedelay buu yidhi diintii nebi ibraahim nebiguna wuxuu yidhi naartaan ku soo arkay isagoo naarta ku jira dabaraani baa weriyey wa saxaaxu sheekh albani fi saxiix iljaamic laba kun iyo shan boqol iyo toddobaatan raqamka ah ayuu ku saxiixiyey halkaa marka waxay inooga caddaatay diintii nebi ibraahim calayhi salaam inuu bedelay ninkaa oo dadku iyagiyo islaama oo waxa weeye diintii nebi ibraahim haysta uu shirki iyo sanamyo u keenay halkaa marka waxaa kaaga caddaanaysa dhibaatadaa uu keenay ayuu waxa weeye aakhirana naar buu ku galay oo ilaahay naar buu geliyey wax alla wixii shirki sameeyana hadda waa man sanna sunnatan sayi'a oo dembi buu ku leeyahay oo waxa weye qayb buu ku leeyahay cid alla ciddii shirki samaysa oo isaga ka dambaysayba qayb buu ku leeyahay oo waxay waxbaa laga siinayaa dembigii xadiid kale nebigu wuxuu ku ku caddeeyey wuxuu yidhi oo inooga sugna marka intaynu xadiidkaa ka gudbin haddaba waxaa arrin aad iyo aad u baahana in laga digtoonaado qofku waa inuu shirkiga iska ilaaliyaa oo waxa weeye unan dadka wax u jidaynin haddaad dadkii bidca u jidaysid qabuuro ugu yeertid inay ku dul dawaafaan iyo waxa weeye dhibaato aad dadka ugu yeertid haddaba waxaad soo gelaysaa man sanna sunnatan sayi'a falahu wisruhaa wa wisru man camila biha ilaa yowmi alqiyama yaan marka dadka xumaan loogu yeerine dadka wanaagka loogu yeero ilaahayna ha laga cabsado oo aada iyo aad arrintaa looga digtoonaado leanna waa arrin aad iyo aad u khatara weeye qofku markuu waxaa la yimaado mashaakil baa ku dhacaya aakhirana waa lagu cadaabaya oo inkaar baa ku dhacaysa waxaa kaloo markaa halkaas inooga caddaanaysa markaa inaynu aad iyo aad wejigtoonaano shirkigii waxaa kaloo ka sugnaaday nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi inuu yahay nabiyullahi ibraahim kaana awalu man daafa dayf ibraahim buu yidhi ninkii ugu horreeyey oo bilow aadmiga marti marti qaaday oo martidii dejiyey oo waxa weeye martidii hagaajiyey nabiyullahi ibraahim buu ahaa calayhi salaam wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam awalu man daafa dayf ibraahim wa awalu man ikhtatana calaa ra'si hamaaniina sana ibraahim wakhtatana bilqaduum nebiyullahi nebigu wuxuu leeyahay nebi ibraahim wuxuu ahaa ninkii ugu horreeyey oo marti soo dhoweeyey wuxuu kaloo ahaa buu yidhi ninkii ugu horreeyey oo isguday oo waxa weeye dadku isma gudi jirin buu yidhi ka hor oo waxa weeye dadku way guditaanka maay aqoon nebiyullaahi ibraahim ayaa markuu siddeetan jir ahaa ayaa ilaahay amray inuu isgudo markaasuu isguday oo waxa weye meeshaa qaduum la yidhaahdo marka qaarna waxay leeyihin qaduumkaasi waa meesha magaceedii qaarna waxay leeyihiin waa birtii uu isku guday ayaa waxa weye laga wadaa oo waxa weye waa aaladii uu isku guday xadiidkaana marka waa xadiis saxiixa imaam albukhaari iyo muslim baa wariyey xadiidkii abu hurayra radi allahu canhu wuxuu inooga caddaaday marka inuu nabiyullahi ibraahim sunnahan keenay oo martigelinta inuu nabiyullahi ibraahim uu keenay waxaa kaloo inooga caddaatay inuu nabiyullahi ibraahim calayhi salaam guditaanka bilaabay oo ay sunno tahay oo ay waajib tahay ragga wixii ka dambeeyey nabiyullahi ibraahim diintiisi in lagu daydo inay waajib tahay marka in raggi wiilashii la gudo amaa gabdhaha waxaan gudniinka loo yaqaano fircooniga ma aha gudniin waa baadil weeye qurn iyo bakti laga keenay weeye faraaciin iyo waxa weeye fircoon dadkiisii baa isticmaali jiray baa la yidhi oo waxaa wax khariban wey laakiin in la sumeeyo ayaa sunno ah waajibna ma aha in la gudo waana la iska dayin karaa faraha laga qaadi karaa sida axaadiis ku caddaatay oo waxa weeye booskeeda marka lagaga hadlayo lagu kala caddeeyo wey waxaa marka qodobkaa inooga caddaaday nabiyullahi ibraahim inuu yahay maaragtay khaliil uraxmaan oo waxa weeye sharaf aad u badan uu leeyahay inuu samada toddobaad joogo inuu baytulmacmuurka oo waxa weeye beytka malaa'igtu ku caabudo ilaahay inuu dhabarka ku tiirsan yahay oo halkaa uu joogo oo waxa weeye inuu yahay oo kale nebiga calayhi salaatu wassalaam inuu kula kulmay halkaa maalin habeenkii alisraa walmicraaj inuu dadkiisa nebiga la soo dardaarmay oo uu yidhi maaragtay ummadaada u sheeg jannada ha u shaqaysteen oo digriga ilaahay ha badiyeen inuu yahay min ulilcasmi ayaa inooga caddaatay waxaa inooga caddaatay inuu yahay midka ugu horreeya oo maalinta yowmalqiyaamaha dharka la huwinayo waxaa inooga caddaatay inuu imtixaankii ilaahay o dhan ku guulaystay kitaabkana lagu soo dejiyey habeenkii koowaad oo waxa weeye ramadaan waxaa inooga caddaatay oo kale ninkii ugu horreeyey oo diintii nebi ibraahim dooriyey oo bedelay inuu ahaa camar ibnu luxayi ninkaa inuu ahaa ayaa inoo caddaatay oo waxa weeye nebiguna uu caddeeyey inuu ninkaasi eelo naar yahay ninkii ugu horreeyey oo martida marti geliyey ayaa inoo caddaatay inuu yahay oo waxa weeye qodobkaas inooga caddaatay oo waxa weeye iyo ninkii ugu horreeyey isguday inuu yahay waxaynu usoo gudbaynaa marka dikru sifati ibraahim calayhi salaam waa qodobka lixaad oo marxaladda dambe ugu dambeysay aynu maaragtay marxaladdan kusoo gebagabeyneyno marka sifadii nebi ibraahim see u ekaa nebi ibraahim maxaa ku sugnaaday nebi ibraahim iyo siduu u ekaa ayaynu halkaa kaga hadlaynaa marka waxaa sugnaatay xadiidkii jaabir radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahi inuu yidhi curida calaya alambiyaa nebiyadii ayaa laisoo bandhigay oo nebiyadii o dhan baa lay tusay oo waxa weeye ilaahay ba i tusay nebiyadii oo dhan wuxuu ka sheegay marka qayb ka mid a ayuu nebigu sheegay oo waxa weeye tilmaamay waxa uu yidhi fa idaa muusa nabiyullaahi muusa baan arkay waxa weeye darbu min arijaal rag badan ayuu u ekaa buu yidhi kaannahu min rijaali shanu'a nimankaa shanua la yidhaahdo waa qabiil yamanta ka mid ah waxa la yidhi marka nimankaasi waxay caam ku ahaayeen waa niman dhuudhuuban oo waxa weeye aan caaso balaana ahayn buurbuurayna oo meel dhexaada ah, oo qurqurxa badan ayay ahaayeen oo waxa weeye caam oo qabiil macruuf ku ah quruxdaas ayay ahaayeen marka nimankaasu u ekaa buu yidhi nabiyullaahi muusa calayhi salaam marka waa qabiil macruufa oo yamanta oo la yaqaan ba la yidhi macruufa wuxuu yidhi haddana nebiga calayhi salaatu wassalaam nabiyullaahi ciisa baan arkay buu yidhi fa idaa huwa aqrab man yashbahu curwat ibni mascuud waa ninkii jaliilka ahaa oo curwat ibni mascuud oo daa'if waa ninkay yidhaahdeen qurayshi maa lagu soo dejiyo maaragtay low nuzila hada alqur'aanu calaa rajuli min alqaryatayni cadiim maka iyo waxay ka wadaan daa'if marka ninkan curwat ibni mascuud wuxuu ahaa ninkii daa'if oo waxa weye nin cajiib u ahaa waa ninkii waxa weye aad iyo aad buu nin qaymalabu ahaa markii dambena waa islaamay waa ninkii qurayshi ay maalintii xudaybiya markii nebiga ay heshiiska la gelayeen waa ninkay usoo direen oo ay yidhaahdeen bal nebiga la hadal oo la soo hadal wuxuu raba ma dagaal buu rabaa se wax kaluu rabaa wafdi ahaanta ay usoo direen marka nin qaaliya buu ahaa curwat ibnu mascuud ayuu u ekaa buu yihi nebiga alayh salat slam nebi ciise calayhi salaam waxaan arkay buu yidhi wa ra'aytu ibraahim macal shaahidkeenna waa halkaan nabiyullahi ibraahim baan arkay fa idaa huwa aqrab man ra'aytu bihi shabahan saaxibukum waxaan arkay buu yihi ninkii nabiyullahi ibraahim uu iila ekaa oo aan ku shabahay oan isaraado allayna ninkaasu u ekaa saaxiibkiin ay nebiga calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed baa laga wadaa marka anigu u ekaa weeye oo waxa weeye ninkii uu u ekaa oo aan ku shabahay waa aniga wey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayuu u ekaa marka marka nebigu habkuu u ekaa markaynu baranno oo aynu gaarno qisada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo sifadiisii aynu tilmaanno ayaynu markaa si fiican u fahmaynaa siduu nebi ibraahim u ekaa calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wara'aytu jibriila jibriil baan arkay calayhi asalaam faidaa huwa faidaa aqrab man ra'aytu bihi shabahan dixiya ninkii dixiya la oran jiray oo waxa weye isagana uu isku soo shabihi jiray weeye saxaabi jaliila buu ahaa jibriil ayaa isku soo shabihi jiray baa la yidhi oo isku soo ekeysiin jiray oo waxa weye macruuf bay arrintaasi ahayd oo waxa weye isagana waa la yaqiinay nin macruuf u ahaa wuxuu yidhi marka xadiidka marka waa xadiis saxiixa imaamu axmed iyo muslim baa weriyey waa xadiis saxiixa wey halkaa marka qodobkaa waxaynu ka garanay nebi ibraahim calayhi salaam inuu u ekaa nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam leanna waa min duriyatihi leanna waxa weeye nebi ibra nebi maxamed suu u socdo abtiriskiisu wuxuu galaa nebi ibraahim calayhi salaam ayuu galaa marka nebigu ayuu u ekaa nebi ibraahim wuxuu u ekaa nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam marka qofkii barta nebi maxamed sifadiisii nebi ibraahimna waa bartay oo waxa weye halkaa waadix weye markaa qodobka toddobaad baan usoo gudbaynaa oo ah dikru wafaati ibraahim wamaa qiila fii cumrihi calayhi salaam nebi ibraahim oo waxa weeye dhimanaya oo geeridii u timid iyo da'deebuu ku dhintay ayaynu qodobkaana ka hadlaynaa qisadiisii baa gebageba ah oo waxa weeye hal qodob baa ka haray oo waxa weeyaan kusoo gebagabaynayno insha allahu tabaaraka wa tacaala waxa uu yidhi abu hurayra waxaa laga wariyey inuu yidhi kaana ibraahimu awalu man tasarwal ninkii ugu horreeyey oo surwaal xirtay nabiyullahi ibraahim buu ahaa surwaalka marka waxaad ogaataa akhilmuslim wa ukhtilmuslima surwaalka maanta dadku surweel u yaqaaniin maaha surwaalka loo jeedo surwaalku waa laba nooc surwaal waxaa la yidhahdaa oo luuqadda carabiga surwaal ay ku oran jireen midkaan hadda bagastaaniyiintu qaataan oo dulaca weyn leh oo fadfaadka ah oo waasica ah, oo hadda bagastaaniga loo yaqaan iyo waxa weeye suuriya iyo ay qaataan iyo urdun iyo iyo waxa weeye dadkaa waxaa qaatay kurdida iyo waa mare weyn oo waxa weye raggu ay qaadan jireen oo waxa weeye lugale oo waxa weeye qofkii aan cawladiisii sawiraynin weeye amaa midka hadda dadku surwaal u yaqaaniin bandaloon baa la yidhaahdaa oo gaaladaa laga soo gaaray waa midkaan hadda dadku qaataan oo dhan culummadu in badanna waa ka hadleen oo waxay yidhaahdeen hadduu qofku ku dhegan yahay ma banaana oo waxa weye uu cawradii ast uu waxa weye muujinayo nin baad arkaysaa sujuudaya oo waxa weye markaa xiniyihiisii iyo waxa weye cawradiisii o dhan banaanka taallo oo waxa weye uu sawirayo lama ogolo baa la yidhi noocaa mana banaana gaalaana laga soo gaaray oo yurubtaana inoo keentay oo waxa weye isticmaarkiibuu inoo yimide dadka islaamkaahi ma aqoonkaa markii hore marka bandaloon baa la yidhahdaa marka surwaal marka laga hadlayo luuqadda carabiga iyo diinta surwaal waxaa loo jeedaa kaa ay dadka islaamkaa yiqiineen oo waxa weeye ma aha bandaloonka ma aha marka qofkii yuuna oranin bandaloon baan inta xirto ayaan waxa weye igu dhegan oo waxa weeye aan tosho ayaan hadha oranayaa nabiyullahi ibraahim baa surwaal qaadan jiray taasi saxiix maaha haddaad rabtid nebi ibraahim inaad ku dayatid waa midka waxa weeye bakistaniyiintu qaataan oo waxa weeye waasic oo waxa weeye meesha laga xirto ay aad u weyn tahay oo waxa weeye aan cawradii muujinaynin wey wuxuu yidhi wa awala man faraqa ay macnaha timaha ragga kala jeexdo wey timaha dadkii hore caado waxay u lahaayeen inay waxa weeye dhaqankii dadkii hore xataa nebiga calayhi salaatu wasalaam inay timaha kala jeexan jireen oo markii hore raggu timaha waa la bixi jireen oo timo dheer bay raggu yeelan jireen ilaa nebiga sifadiisa ku soo aroortay inay timihiisu garabka gaari jireen ama dhegta gaari jireen ayaa soo aroortay marka sidaas daraaddeed timihii markay dheeraadaanna waa in la kala rogo wey oo qaybna xagga loo rogo qaybna xagga loo rogo gadaal loo rogo wey sida dumarku isticmaalaan oo kale wa awala man istaxadda ninkii ugu horreeyey oo timaha hoose iska xiiray oo timaha la yidhahdo maar timaha hoose wey xiiray nabiyullahi ibraahim buu ahaa wa awala man ikhtatana ninkii ugu horreeyey oo isgudayna nabiyullahi ibraahim buu ahaa wa huwa ibnu cishriina wa mi'ata sana ayuu yidhi laakiin xadiis saxiixa waxaa ku sugnaatay inuu ahaa siddeetan sano taa marka ayaa saxiixa wuxuu leeyaha marka abu hureyre waxaa laga warinaya inuu yidhi wa caasha bacda dalika tamaaniina sana marka boqol iyo labaatan sanuu isku guday buu yidhi kabacdina wuxuu noolaa siddeetan sano halkaa marka waxaa ka cad oo uu leeyahay laba boqol oo sano inuu gaaray nabiyullahi ibraahim calayhi salaam ayuu halkaa maaragtay qowlkaa laga qaadanaya waxa uu yidhi wa awal man qarada qofkii ugu horreeyey oo martida soo dhoweeyey isaga ayuu ahaa taasina waa saxiix oo waxa weeye axaadiis baa ku sugnaatay waxaa kaloo uu yidhi abu hureyre laga wariyey inuu yidhi wa awala man shaaba ninkii ugu horreeyey oo waxa weeye cirooday oo cira ka soo baxday ayuu ahaa ibna casaakir ayaa weriyey asarkaa waxa weeye waana mawquuf oo waxa weeye marfuuc ma aha xadiis ma aha laakiin culamada qaar baa waxay leeyihin huwa ashbahu bilmarfuuc leanna arrintan waa cilmi geyb marka haddii uu saxiix noqdo bay leeyihiin oo saxiix yahay marka wuuna saxiixiyey ibnu casaakir iyo ibnu kathiir iyo wuxuu leeyahay marka wuxuu yeelanayaa xukmu lmarfuuc oo waxa weeye leanna waa wax cilmi qeyba laakiin waxaa dhici karta inuu kutubtii bani israa'iliyaadka iyo in laga keenay ouna cilmi qeyb ahayn marka waxaa dhici karta inuu israa'iiliyaad yahay oo waxa weeye sidaa daraaddeed marka lama oran karo nebiga uu ka maqlay calayhi salaatu wasalaam oo waxa weeye ma hayno daliil saxiixa oo arrintaas sugaya laakiin qayb ka mida waxaa u sugaysa axaadiista kale leannahu inay sunanulmursaliin bay ka mid tahay intimaha hoose la iska xiiro oo waxa weye in la isgudo nebi ibraahim baana bilaabay calayhi salaam laakiin siddeetan san uu jiray oo nebigu suu ku sheegay in martida la soo dhoweeyo isagaa bilaabay oo waynu soo sharaxnay oo taasina way cadda marka riwaayadaha qaar baa waxaa ku sugnaatay inuu yidhi markuu cirooday cirana lama aqoonin oo qof walba timihiisu isaga madoobaan jireen ayuu arkay timihii oo qaar caddaadeen markaas wuxuu ilaahay waa maxay waxaan markaasuu ilaahay wuxuu ku yidhi waa waqaar wey xasilooni iyo ixtiraam iyo wanaag aan ku siiyey wey markaasuu yidhi ilaahay ii ziyaadi oo maaragtay maaragtay o dhan marka caddaanba ka wada dhig marka waxa weeye ibnu kathiir wuxuu leeyahay fa qabruhu amaa xaggee buu ku dhintay oo nabiyullahi ibrahim marka cumrigiisa da'deeduu jiray looma hayo wax daliilo saxiixa waxaa saxiixa inuu nabiyullahi ibrahim markii uu dhalay isxaaq iyo waxa weeye eh, ismaaciil inuu jiray siddeetan iyo lix sano taasi waa saxiix amaa da'deeduu gaaray inuu muddo badan sii noolaadayna waa saxiix oo markuu ismaaciil dhashay kabacdi markaa falamaa balaga macahu sacyi ayuu gaaray oo waxa weeye dee dhowr iyo toban sanoo kale markuu gaaray waa tuu maaragtay muddo kale ismaaciil oo guursaday oo nin weyn noqday ayuu waxa weeye gaaray nebiyullahi ibraahim wuxuu gaaray nebiyullaahi isxaaq oo guursaday oo wax dhalay oo yacquub dhalay marka taqriiban kole boqol sano waa dhaafay laakiin adilo saxiixa oo aan ku dhahno intaasuu gaaray ma hayno wey allahu aclam marka qowlkaasaa ugu dhow oo abu hureyre laga wariyey inuu laba boqoloo sano gaaray allahu aclam marka inay saxiix tahay iyo da kale inuu noolaaday ilaahay baa garanaya marka waxa uu yidhi marka sidoo kale waxaa sugnaatay sida ibnu katiir waxa uu yidhi fa qabruhu xaggee buu ku dhintay fa qabruhu wa qabru waladihi isxaaq iyo yacquub waa macruuf buu yidhi saddexdaa nin oo isdhalay nebiyullaahi yacquub iyo nebiyullaahi isxaaq iyo nebiyullaahi ibraahim qabrigoodii waa macruuf waa la yaqaanaa waxay ku xabaalan yihiin buu yidhi fi lmurabbacati alatii banaahaa sulaymaan calayhi salaam ibnu daawuud ayaa meeshii uu dhisay oo waxa weeye ku taala bibeledka loo yaqaano hadda xabruun haddana macruufka ku ah alkhaliil waa magaalo macruufa ah hadda khaliil loo yaqaano oo waxa weeye beled lkhaliil oo waxa weeye madiinat lkhaliil baa la yihahdaa falastiin bay ku taala oo waxa weye bayt ulmaqdis bay u dhowdahay meeshaa marka ayuu ku xabaalan yaha la yidhi isagii iyo waxa weeye nabiyullaahi yacquub iyo nabiyullaahi isxaaq iyo nebiyullaahi ibraahim halkaasay ku xabaalan yihiin ba layidhi xadiid kalaa sugnaaday nebiyullaahi yuusufna calayhi salaam markaan qisadiisa ka sheekeynayno ogaan doonaa inuu ku dhintay masar marka uu ka dardaarmay in haddii ay reer banu israa'iil ka baxaan masar inay lafihiisa iyo qabrigiisa inta soo qodaan oo qaadaan inay waxa weeye ay soo qaadaan waxaa kaloo ku sugnaatay nebiyullaahi yacquub masar buu ku dhintay laakiin wuxuu la dardaarmay nebi yuusufoo wuxuu ku yidhi haddii aan dhinto meeshii aabbahay iyo awowgay ku xabaalaayeen halkaa igeeyo igu xabaal marka markii uu dhintay yacquub ayaa waxa weye qisadiisa inoogu imaan doontaa ayaa inta la e, wanaajiyey oo wax la marmariyey si uunan u qurmin oo sanduuq lagu riday ayay soo qaadeen nebiyullaahi yuusuf iyo waxa weeye walaalihii oo waxay keeneen qabrigii uu ku xabaalnaa nabiyullaahi maaragtay eh, eh, yacqu eh, isma isxaaq iyo ibraahim meeshay ku xabaalnaayeen ayuu keenay markaasaa halkaa lagu xabaalay oo ay ku ag xabaaleen marka meesha ayay ku xabaalan yihiin oo waxa weeye waadixa oo waxa weeye ay noo caddeeyeen adiladu inuu halkaa ku xabaalan yahay sida ibnu kathiir uu caddaynayo waxaynu usoo gudbaynaa marka insha allahu tabaaraka watacaala qodobka ugu dambeeya marka haddaynu garanay nebiyullahi ibraahim meeshuu ku dhintay iyo meeshuu ku xabaalan yahay inay tahay dhulkaas hadda macruufkaa oo magaalada loo yaqaano khaliil ayuu ku xabaalan yaha la yidhi oo macruufa waxaynu usoo gudbaynaa marka wasiyatu ibraahim libaniihi attamasuku fi diin illah inay diinta ilaahay ku dhegaan ayuu duriyaddiisa u dardaarmay waa dardaarankii marka nabiyullahi ibraahim oo ugu dambayntii aynu qisadiisa kusoo gebagabaynayno qaala allahu tacaala ilaahay waxa uu yidhi wwasaa biha ibraahimu baniihi wayacquubu ya baniya ina allaha اstafaa lakum اddiina falaa tamuutuna ila wa antum muslimuun ilaahay wuxuu aayaddaa inoogu sheegay fii suurati albaqara nabiyullaahi ibraahim inuu dardaarmay duriyaddiisii la dardaarmay nabiyullaahi yacquubna inuu dardaarmay oo duriyaddiisii la dardaarmay oo maxay u dardaarmeen ina allaha astafaa ilaahay baa ida doortay diin buu idii doortay diin buu idin siiyey ina allaha astafaa lakum uddiina ilaahay diin buu idii doortay caqiido saxiixuu idin siiyey diin saxiixaa laydin siiyey falaa tamuutunna ha dhimanina ilaa wa antum muslimuun idinkoo muslimiina mooye ha dhimanina ayaa layidhi waxa weeye marka seebay u tahay ha dhimanin ilaa adoo muslima mooye macnaheedu waxa weeye ibnu kasiir markuu sharaxayo waxa uu leeyahay ay ilaahay baa wuxuu idii doortay haada diin alxaniif diintaa nebi ibraahim oo xaniifkaa oo laga soo gaaray ayaa ilaahay idii doortay raxmatan lakum naxariis ilaahay idii naxariistay wa ixsaanan ilaykum iyo wanaag uu ida wanaajiyey faquumuu bihi diintaa u istaaga oo ku dhaqma oo camal wanaagsan sameeya wastamaruu saa ku jooga weligiin oo diintaa marnaba ha ka dhex bixinina calaa daalika xataa yaatiikum almowt ilaa geeridu idii timaado oo waxa weeye qofku diintii islaamkaa ku dhaqmo kitaabka iyo sunnaha ku socdo ilaa geeridii u timaado ayaa laga wadaa wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin ayay la macno tahay ilaahaaga caabud oo meel ha u jeensanin ilaa yaqiinta kuu timaado ee almowt maaha sida suufiyadu yidhaahdeen ilaa waxa weeye aad yaqiinta gaartid oo manzilo caaliga gaartid oo markaa aad duushid oo salaada lagaa dulqaado oo aad taraahid hadhow sida in badani ay yahaahdaan war maad tukatid baad odhanaysaa maya maya waa awliya oo xaramku kusoo tukadaa tukadaabay kuleeyihin khuraasaad wey xaggee buu xaramka ka soo tukadaa taariku salaad wey salaadii ka tegey jaad buu cunayaa ilkihii baa ka daatay sigaar buu cabbayaa markaasu waxay leeyiin waa awliye ilaahay lalama hadlo wuu duulaa xaramku ku soo tukada goormaa awliyada ilaahay salaada laga dulqaaday goormay awliyada ilaahay duushay alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun awliyada ilaahay waa kuwe aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun kuwa ilaahay ka baqay oo rumeeyey ayaa awliyada ilaahay la yidhahdaa awliye ilaahay ma aha nin duula oo yidhahda waan duulaa oo waxa weeye shaydaan u waxyooday ma aha awliye ilaahay laakiin waxa weeye ku inkiri mayno waxaa leenahay awliye waa tahay laakiin awliyadee tahay awliyaa shaydaan baa tahay leanna awliyadu waa laba nooc awliyaa shaydaan wa awliyaa raxmaan awliyaau shaydaan ma tukato oo jaad bay cunaan oo sigaar bay cabbaan oo khamri bay cabbaan oo ilaahay bay caasiyaan oo irtikaab almacaasi bay ku dhex jiraan oo waxa weeye shaydaan baa u waxyooda laakiin awliyaau raxmaan ilaahay bay caabudaan ilaa iyo waxa weeye wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin haddii qof cibaadada laga dulqaadayo nebi maxamed baa calayhi salatu wasalaam laga dulqaadi lahaa nebi ibraahim baa laga dulqaadi lahaa ilaa geeridii u timid laa ilaha ila allah ayay ku hayeen salaadii bay tukanayeen oo waxa weeye durucaadii bay ku dhex tukanayeen ama nin maanta soomaaliya jooga oo odhanaya anigu waan duulaa ee idinku iska tukada taarikusalaad been loowa wey waa inaad ogaatid weyn waxaa laga wariyaa imaamu shaafici inuu yidhi raximahullah haddaad aragtaan mid duulaya ama badda ku dul soconaya hala yaabinina ilaa aad ogaataan u bandhiga kitaabka iyo sunnaha haddaad aragtaan inuu kitaabka iyo sunnaha ku taagan yahay cibaadadii la imaanayo oo waxa weye ilaahay ka baqayo uu awliye ilaahay yahay haddee iska daaya buu yidhi marka waa karaamo ilaahay siiyey laakiin haddaad aragtaan inuu kitaabka ilaahay khilaafsan yahay kow waxa ugu horreeya oo kitaabka ilaahay lagu khilaafana waa tarku salaa weye salaaddii isagoo ka tegey jaad cunaya sigaar cabaya hadda ilaahay waa khilaafay marka ogaada buu yidhi shaydaan weeye iska ilaaliya oo waxa weeye yuu ha ku kadsoomenina haddaba marka waxa weeye qof walba oo maanta yidhahda awliya duulaan ahay oo waxa weye xaramkaan kusoo tukadaa beenlow baa taagan odhanayna waxaad sheegaysidna waxba kama jiraan kadaab baa taa ilaahay iyo rasuulkiisaba beeniyey e, haddaad muslim tahay kaale masaajidka galoo dadka la tuko oo ilaahay ka baq haddaad awliya tahay kaale adigu dadka tuji xumaantaana banaanka ka mar jaadka iyo qurunkana iska daa ilkaha kaa dhameeyey ayaan oranayna isagaa og marka meeshuu aadaya markaa wuxuu leeyahay marka ibnu kahiir raximahullah marka macnaheedu waxa weeye falaa tamuutuna ilaa wa antum muslimuun ay quumuu bi hada diin diintaa ku dhaqma oo waxa weeye ku socda oo dariiqii xaqaha ah ku istaaga oo ha ka leexanina dariiqa xaqaa xataa yaatiikum almowt ilaa geeridu idii timaado ma jirto meel qofka takliifta looga qaado geeridu ilaa ay ku timaado ilaahayna caabudid weeye akhlmuslim wa lmuslima aadan kuna kadsoomin waxyaalaha dadka qurunka ay sheegayaan oo baatilkaa ah oo shaydaanku waxyooday lianna man caasha calaa shayin maata calayh qofku hadduu wax ku dhaqmo oo ku dul taagnaado oo saa ku koro oo cibaadadii uu la qabsado waa ku dhimanayaa markaa islaamnimada qofkii ku koray oo ay xaqiiqo ka tahay ilaahay markaa wuxuu u keenayaa geeridii isagoo muslima ayuu dhimanayaa markaa waman maata calaa shayin bucita calayh qofkii wax ku dhintana oo sida uu ku dhintay ayaa qofka lagu soo saaraya nebiga calayhi salatu salam xadiis baa ka sugnaaday uu yidhi qof walba sidii uu ku dhintay ayaa akhre loo soo saaraya oo waxa weeye kiis caqiido saxiixa iyo cibaado saxiixa isagoo samaynaya dhintay sidaasaa lagu soo saaraya oo ilaahay u gargaaraya laakiin haddii uu dhinto isagoo waxa weeye le waan duulaa oo tukanmayo hadda waxa weye adaa og meeshaad geenaysid hadhow aakhre markaad timaadid aday kuu taallaa weyn annagu laakiin ma aaminayno qof yidhaahda waan duulaa iyo qof kala toonna kitaabkaa iyo sunnaha ayaa waxa weye na kala saaraya qofkii kitaabkaa iyo sunnaha ku socda waxaan leenahay awliye ilaahay baa tahay qofkii ilaahay iyo kitaabkaa iyo sunnaha khilaafana waxaan leenahay awliyaa u shaydaan baa tahay oo shaydaan baa ku duubsaday waa inuu ogaado wey qof walba oo muslima oo ku cibro qaato wey qisatu ibraahim calayhi salaam gebagabadeedii halkaasay ku egtahay isagoo wiilashiis ilmihiisii la dardaarmay oo yidhi diintaa ku dhaqma baana ilaahay innagana inoo soo gudbiyey innagana dardaarankeennii wakaa waxaa lainoo dardaarmay inaynu diintaa ku taagnaano oo diinta ilaahay aynu ku dhaqanno oo aynu marna khilaafin fawaa'idaynu usoo gudbaynaa marka waan ugu dambaysiinaynaa fawaa'idda aynu ka qaadanayno qisatu ibraahim calayhi salaam oo aad iyo aad u dheerayd oo waxa weeye aad iyo aad qiso dheer ahayd oo cajiib ahayd fawaa'iddeeda ayaynu marka halkan kusoo koobayna waxa ugu horraysay faa'idada koowaad ilaahay wuxuu inoo caddeeyey nebiyullaahi ibraahim inuu hanuuniyey oo ilaahay doortay oo waxa weeye kamula iimaanahu iimaankiisii uu kaamil yeelay isaga oo yar weliba inuu ilaahay hanuuniyey walaqad aateenaa ibraahima rushdahu min qabl waatu ilaahay lahaa ilahay marka waa hanuuniyey nabiyullahi ibraahim ilaahay qofkuu hanuuniyena waxa weeye waa hanuunayaa marka wuxuuna ilaahay siiyey hanuun iyo iimaan uunan cid kala siinin oo caalamkao dhan ba ilaahay ka fadilay ilaa nebi maxamed mooye calayhi salaatu wasalaam faa'idada labaad oo aynu ka qaadanayno waxa weeye ilaahay baa doortay nabiyullahi ibraahim iyo duriyaddiisii min saa'ir alumam ayaa ilaahay ka doortay marka waxa weeye waa wanaag ilaahay uu la maagay oo ilaahay uu doortay weye hadda markaa qof u diidi kara ma jiro oo waxa weye ilaahay baa saa u doortay ilaahay baana ugu talagalay oo waxa weye waa nicmo ilaahay siiyey marka sidaa daraaddeed waxaa la rabaa qofku inuu ogaado inay waxaani tahay nicamun min allah nicmo ilaahay uu siiyey marka qofkii dariiqii nebi ibraahim raaca ilaahay ha ku shubri naqo oo waxa weye ha ogaado inuu dariiqii nebi ibraahim ku taagan yahay waxa weye dariiqii nebi ibraahimna waynu caddaynay oo waa kitaabka iyo sunnaha nebi maxamed la yimid in la raaco weeye dariiq kale oo waxa weye nebi ibraahim lagu raaci kara ma jiro oo waxa weeye inaad adugu maskaxdaada wax iskaga samaysatid oo tiraahid anigu saasaan u raacayaa nebi ibraahim ma soconayso faa'iidada saddexaad aynu ka qaadanayno waxa weeye qisadan waxaa ilaahay inoogu caddeeyey inuu ibraahim yahay afdal alambiyaa bacda maxamedin sala allahu calayhi wasalam nebiyadii oo dhan rusushii oo dhan nebi aadam laga soo bilaabo ilaa nebi maxamed inuu ibraahim ugu fadli badan yahay nebi maxamed baa ugu fadli badan ibraahim baa kusoo xiga ayay inoo caddaysay qisadan oo waxa weeye fadligaa iyo wanaaggaa meeraadka ayuu leeyahay nebi ibraahim calayhi salaam waxaa kaloo inooga caddaatay oo qisadaan inoo caddaysay nebi ibraahim calayhi salaam kayfa dacaa abaahu aabbihiiseebuu ugu yeeray dariiqadeebuu isticmaalay xikmad iyo waxa weeye rifqi iyo liin yaa abati ayuu mar walba leeyahay haddaba waxaa la rabaa qofkii doonaya inuu waalidkiisa wanaag ugu yeero oo waalidkiisa dacwada gaarsiiyo waa inuu dariiqaa nebi ibraahim isticmaalay waa inuu isticmaalo wey ma aha inaad waaridkaa tiraahid mushrik baa tahay gaal baa tahay shirki baad samaynaysaa qabriga maxaa u dul fadhidaa maya qabriga waxaan leenahay in la tago oo waxa weye lagu dawaafo ama la baryo waa shirki laakiin qofka samaynaya oran mayno mushrik baa tahay mana gaalaynayno ee waxaan leenahay waad khaldan tahay ilaahay ka cabso waxaan waa shirkiga banaanka ka mar iska daa ilaahay keliya caabud ayaan leenahay laakiin qofkii ma gaalaynayno mana odhanayno gaal baa tahay waa caqli xumo weeye iyo cilmi yari in qofkii la yidhahdo mushrik baa tahay shirki baad samaynaysaa waad gaalowday ma la odhanayo xujadaa lagu oogayaa cilmigii baa loo bayaaninaya leanna ilaahay wuxuu leeyahay waman yushaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda wayatabic gayra sabiili lmu'miniin nuwallihi ma tawallaa wa nuslihi jahannam marka ilaahay aayaddaa wuxuu inoogu caddeeyey min bacdi ma tabayana lahu lhuda hanuunka qofka in loo caddeeyo weeye adilada inay u caddaato weeye markaasuu qofku shirkiga ka tegi karaa laakiin qofkii hadduuba waxaan diin u aaminsan yahay ka war ooba isleeyahay adaa saxan oo ilaahay baad ugu dhowaanaysa ma gaaraynayno laakiin waa u caddaynaynaa waxaan leenahay waxaanay waxba ku tari mayaan ee ilaahay caabud oo ilaahay u soo noqo oo adducaau huwa alcibaada weeye ilaahay ka cabso ayaynu dhahaynaa waan baryaynaa waa tartiib baan ula hadlaynaa khaasatan dadka waaweyn waaridkaa si tartiiba oo wanaagsan ayaan uga caddaynaynaa oo shirkigii uga uga nahyinaynaa laakiin ma caayeyno mana ku xanaaqayno oo waxa weye waa khalad wey qofkii raba marka dariiqii nebi ibraahim inuu raaco waa inuu noocaa sameeyo wey faa'idada shanaad oo aynu ka qaadanayno waxa weeye qisadan waxay inoo caddaysay oo waxa weeye asluubka iyo wanaagga dacwada dadka loogu yeerayo ayay inoo caddaysay tadarruj bay ina bartay waxba wax intay ka sahlan yihiin ayaa waxa weeye dacwada laga bilaabaya masalan nabiyullahi ibraahim waxa uu sameeyey markii ugu horreysay wuxuu u caddeeyey aabbihii in ayna waxaani waxba taraynin inay jamaadaad yihiin inayna waxba anfacaynin laakiin ilaahay wax ku anfacayo ilaahay waxa weeye uu isagu ku abuuray inuu ilaahay waxa weeye cuntada siiyo inuu ilaahay jidka toosan dadka ku rido siraadulmustaqiim sidkii toosnaa oo wanaagsanaa ilaahay baa kugu hanuuninaya wey cilmigii iyo wanaaggiibuu u sheegay kullu daalika intaasoo dhan waxay kugu bixinaysaa buu yidhi inaad aabbow iraacdid oo waxa weye aad ilaahay ka cabsatid oo dariiqi xaqaha ah aad yeeshid wuxuu ka nahiyey wuxuu yidhi aabbow shaydaan ha ka dhiganin weli oo shaydaan ha raaci ee ilaahay raac jidkiisii iyo dariiqii xaqa ahaa raac oo ilaahay ka cabso haddaba marka intaasoo dhan waxay kutusaysaa asluubka dacwada oo waxa weye laga bilaabayo qofka xaggee baad uga bilaabaysaa oo waxa weye goormaad waxa weye waxaan ka nahiyeysa wuxuu ka nahiyey sanamyadii oo dhan haddana wuxuu u caddeeyey wuxuu yidhi ciqaabti ilahay baan aabbo kaaga cabsanaya ma uu odhan ciqaab baa kugu dhacaysa waa lagu cadaabaya lakin wuxuu yidhi aabbo waxaan kaaga baqayaa cadaab inuu ku taabto oo waxa weye cadaabki ilaahay inuu kugu dhaco ayaan ka cabsanayaaye oo khayr baan kula rabaa xaqiiqo waxa ah qofku qofka aad u naseexaynaysid waa inuu kuu arkaa inaad isaga wanaag la rabtid ma aha inuu kuu arko adiga waa inaad u tustaa marka inaad qofkan aad wanaag la rabtid inuu kuu arko waana ka dhaadhicisa leanno hadduu qofku is idhaahdo qofkaani amar buu ku siinaya oo wuu ku amraya oo aduu doonaya inuu ku amro waa diidayaa wixii laakiin hadduu kuu arko inaad u naseexaynaysid oo waxaan ay naseexo kaa tahay ood wanaag la rabtid waxay u markaa aad iyo aad u fudud inuu qaato oo waxa weye uu kaa yeelo oo waxa weye uu qaato dacwadii midda lixaad waxa aynu eh, ka qaadanaynaa faa'idada lixaad ilaahay wuxuu ina amray biitibaaci millati ibraahim ayaa nebi maxamedna la amray innagana layna amray haddaba qofkii nebi ibraahim diintiisii raacaya waa inuu raacaa oo waxa weye waxaa ka mid a dariiqatuhu fi dacwa ila allah qofkii dadka dacwada ugu yeeraya waa inuu tawxiidka ka bilaabo oo waxa weye tawxiidka sugo oo diintii nebi ibraahim waxay ahayd dadka in tawxiid loogu yeero diintii nebi maxamed tawxiid buu ka bilaabay laa ilaaha ila allah ayuu toban sano nebigu ku mashquulsanaa saddex iyo toban sano oo maka aan wax kale dadka loogu yeeraynin laa ilaaha ila allah dheh keliya la oranayay haddaba marka waxaa la rabaa haddii aad doonaysid inaad waxa weeye diintii nebi ibraahim raacdid oo waxa weeye aad noqotid an itabic millata ibraahima la yidhi waa inaad dadkii ugu yeertaa waxa weeye diinu tawxiid caqiidada aa ka dhistaa oo caqiidada dadki loogu yeeraa wuxuu ina baray dariiqat lcilmi walxikma in dadka cilmi loogu yeero aan jahli loogu yeerin xikmad loo adeegsado iyo liinu ljanib wasuhuula tartiib iyo dabacsanaan leanno xadiis baa nebiga ka sugnaaday uu yidhi wax walba oo tartiib iyo sahal lagu sameeyana rifqi lagu sameeyo waa qurxiya qofka markaa tiraahdo walaalle eh, khayr baan kula jeclahay aabbow khayr baan kula jeclaa wanaag baan kula rabaa xumaan baan kaaga digaya waxaan ka baqayaa inaad naar geshid qofkii waa dabcaya wanaag buu dareemaya leannao bilow aadmigu waxay jecel yihiin qofka wanaagga u sheega oo waxa weye yidhahda wanaag baan kula rabaa ee ma jeclo qofkii yihaahda waxa weeye waan ku amrayaa ma jeclo bilow aadmigu marka sidaa nebi ibraahim sameeyey waa inaynu raacnaa oo dariiqiisii raacnaa oo aynu dadkii ugu yeernaa inagoo sabrayna oo xumaanta u sabrayna dhibtooda u sabrayna oo waxa weeye mashaakilkoodii iyo waxayna yidhaahdaanba u sabrayna hadday qowl noqoto hadday ficil noqoto kulli u sabrayna oo u dembi dhaafayna oo waxa weye wixii xumaan oo dhan iska cafiyeyna ayaynu rabnaa oo waxa weeye dacwadu noocaa ayay ku wanaagsan tahay faa'iidada tobnaad aynu ka qaadanayno ilaahay wuxuu inoo caddeeyey anna ibraahim lamaa calima anna abaahu caduwun lilahi tabara'a minhu wa taraka canhu wa qowmahu markuu nabiyullahi ibraahim ka quustay qoomkiisii oo ilaahay u waxyoodo uu ogaaday cadow ilaahay inuu yahay aabihii ayuu beri ka noqday oo banaanka ka maray innaga laakiin maanta waxyi inoogu soo degi mayo oo waxa weye cid inoo waxyoonaysa ma jirto laakiin waxaanu samaynaynaa haddii ay ilaa iyo qofkaasi uu ka dhinto ka quusan maynee waa u yeeraynaa dacwadana waa ugu yeeraynaa ilaa iyo waxa weye inta uu ka dhimanayo kama quusanayno laakiin maalintuu dhinto hadduu baatil ku dhintay iyo waxa weeye gaalnimo maalintaasaan bannaanka ka maraynaa dembi dhaaf ma jiro loo ducayn mayo leanno nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam adeerkiis abadaalib si ugu yeerayey ugu yeerayey ilaa iyo markay geeridu haysay ayuu ku lahaa ya yaa cam qul laa ilaaha ila allah waxaa dhahdaa keliya laa ilaaha ila allah ilaahay agti <clears throat> ilaahay agtiisa kelimad aan kuugu doodo oo laa ilaaha ila laa dheh ah aan kuugu doodee kelimadaasaa ku badbaadinayse halkaa marka waxaynu ka galannay innaga waxa weeye nebi ibraahim waa loo waxyooday oo waxaa la yidhi aabbaha waa cadow ilaahay bannaanka ka mar laakiin innaga cid inoo waxyoonaysa ma jirto sidaa daraaddeed ka harimayno oo waxa weye innagu ilaa uu qofku dhinto xaqaynu ugu yeerayna laakiin hanuunka ilaah baa garanaya iyo markuu soo hanuunayo waxaa kaloo inooga caddaatay qisadan ilahay inoo caddeeyey faa'idada sideedaad inuu ibraahim la dooday waxa weeye qoomkiisii oo waxa weeye munaadaratun cilmiya wa caqliya wuxuu u bana u caddeeyey oo u soo bandhigay inayna xidigahani waxba tari karin haddana qoraxdii inayna waxba tari karin dayixii waxba tari karin haddana qoraxdii waxba tari karin kulli inay yihiin makhluuq ilaahay abuurtay haddaba waxaa la rabaa qofku markuu dadka dacwada ugu yeerayo adiladii iyo caqligii inuu isugu daro oo waxa weeye uu marna tuso adilada iyo aayadaha qur-aanka iyo tawxiidka iyo waxa weye axaadiista iyo ciqaabta ka ratimaysa arrintan marna uu tuso caqliyan oo wanaagga uu tuso oo waxa weeye uu aad iyo aad ugu caddeeyo sida caqliga keenayo inay waxaani ayna sax ahayn waxaa kaloo inooga caddaatay faa'idada sagaalaad nebiyullaahi ibraahim markii naartii lagu riday ilaahay wuxuu inoo caddeeyey inuu ilaahay uga dhigay berdan wa salaaman ayna wax dhibaataa gaarin ilaahay baana ka badbaadiyey haddaba dadka caqiidaysan awliya ka badbaadisay waa baatila ha ogaadeen ilaahay baa badbaadiyeye sheekh abulqajeelaanina ma badbaadin leanna manaaqibkaa waxaa ku jirta ba la yidhi inuu maaragtay uu leeyahay maaragtay anaa ka badbaadiyey maalintii nabiyullahi ibraahim anaa naarti ka badbaadiyey ayay manaaqibka ku qoreen ba la yidhi waxaasina waa baatil weeye hadday sugnaato anigu ma akriyin mana aqaan laakiin dad baa sheegay hadday marka sugnaato waa baatil weeye nabiyullaahi ibraahim ilaahay baa badbaadiyey oo naartii ka badbaadiyey oo yidhi kunii bardan wa salaaman calaa ibraahim qofkii beeniye waa ku gaaloobaya waa inuu ogaado waxaan faa'idada tobnaad waxaynu ka faa'idaynaa bayaanu shari taqliidi alaabaa dhibaatada ay leedahay aabbayaasha in la taqliidiyo iyo awowayaashii leannahu meel walba waxay ku leeyihiin bal wajadnaa aabaa'ana kadalika yafcaluun macnaha kuwaani waxba ma taraan wax nama taraan nama maqlaan waxba ma sheegi karaan wax ay noo qabtaan ma jirto aabbayaashaydan baan ka soo gaarnay intaa keliya sallamuu marka waxay u u sallimeen oo u ogolaadeen annahaa laa tasmacu walaa tanfacu walaa taduru wa inama alxaamilu licibaadatihim ilaa iqtidaa'un biaslaafihim wax kale kuma xambaarin inay caabudaan inay aabbayaashood ku daydaan mooye haddaba ha la iska ilaaliyo sharka iyo dhibaatada ay leedahay taqliidu alaabaa oo diinta hala barto yaan taqliid jahli naftaada ha uga raali noqonin akhilmuslima waqtilmuslima ee diinta ilaahay baro wuxuu kaloo aynu ka faa'ideynaa koob iyo toban inuu nabiyullahi ibraahim uu burburiyey sanamyadii naftiisana uu biimeeyey leanna waxa weye markuu sanamyadii burburiyey hadda in la dilayo oo dhibaato lagu samaynayo ayuu u diyaar garoobay qofka muslimka ah marka waxaa la rabaa haddii xigmaddu ay la gasho inuu naftiisa biimeeyo oo waxa weeye kelimatu lxaqi waatuu ku magacaabay nebiga calayhi salaatu wasalaam cinda suldaani aljaa'ir nin jaa'ira oo dhaalima inaad aftiisa ka dhaadid kelimatu lxaqi inay tahay min acla darajaat shuhadada mansilada ugu sarraysa waxaynu kaloo ka faa'iideynaa inuu ibraahim la dooday ninkii haalimka ahaa xikmad iyo cilmina kula dooday oo waxa weeye sheegtay rububiyada oo uu caddeeyey inuu baatil yahay wuxuu kala garanayana ayna jirin caqligiisi caqli xumaantiisii uu caddeeyey oo yidhi orod qoraxda halkaa ka soo saar haddaad wax awoodid oo markaa waxba awoodi kari waayey waxaynu ka faa'iideynaa qowmu ibraahim markay ka caajiseen oo nabiyullaahi ibraahim ay waxa weeye ka caajiseen inay waxa weeye ay awood samayn kari waayeen oo xujadii uu ka badiyey inay awood isticmaaleen dad kasta oo dhaalimiinana waa nooca markii xujada laga badiyo iyo adillada iyo diinta ayay awoodda ku ordaan ilaah waa ku gubaynaa marka waa ku dilaynaa waa ku xiraynaa waa ku musaafurinaynaa marka waa sunnatu ibliis weye qofka maanta samaynaya macno male horey baa lagaaga horreeyey oo ibliis iyo waxa weeye shayaadiin oo dhan iyo waxa weye gaal oo dhan baa horey usoo samaysay waxaynu kaloo ka faa'ideynaa nabiyullahi ibraahim markuu qoomkiisii ka haajiray oo ilaahay darti uga tegey oo uunan carruur lahayn ayaa ilaahay carruur siiyey oo ilaahay u barwaaqeeyey oo wuxuu wey u hiibeeyey maaragtay awlaad ilaahayna awlaaddiisii oo dhan wuxuu ka dhigay maaragtay duriyo oo waxa weeye wuxuu yeelay nebiyo ayuu ilaahay ka yeelay duriyaddiisii wuxuu ugu bishaareeyey bighulaamin xaliim wa huwa ismaaciil calayhi salaam haddana markaasuu wuxuu amray inuu gowraco oo lagu imtixaamay markaasuu imtixaankiina ka soo baxay oo u dulqaatay marka bal muslim u fiirso wa muslima ilmahaaga maanta caawa waxa yidha hadduu xanuunsado uma dulqaadan kadid adoo dhan waa soo jeedaysa hadda meel baad ku ordaysa dawo u raadi dhakhtar gee la la tacaal bal ka warran haddii lagu yihahdo wiilkaaga gowra oo midi mare oo arrin aad iyo aad imtixaana ah oo khatara ah. haddaba ilaahay laga cabsado oo waxa weeye yeena awlaaddu ina fidnaynin oo waxa weeye awlaadda yaan fitan loo gelin iyo gaalnimo iyo waxa weeye macaasi yaan awlaadda daraaddeed loo gelin oo ha la ogaado in la dhimanayo hadhowna ay aakhira waxba ku taraynin haddii waxa weeye aan camalkaagu ku badbaadin faa'idada shan iyo toban aan ka soo qaadanayno waxaa inoo caddaatay halkaa sabriga iyo wanaagga uu lahaa nabiyullaahi ismaaciil iyo caziimadii nabiyullahi ibraahim go-aankii uu qaatay oo ahaa waxa weye wiilkiisa inuu gowraco marka qisatu ibraahim markaynu ka sheekaynayno qisatu ismaaciil calayhi salaam ayaynu ku kala dhigdhigaynaa halkaa oo ku caddaynaynaa sabirkiisii iyo wanaagiisii iyo siuu aabbihii u addeecay iyo wanaagga uu la yimid ninkii maanta uu yidhahda aabihii waa ku gowracayaa hadda waxa leedaa naga timi gawrici maysida laakiin maanta laga yeeri mayo leanno nabiyullahi ibraahim waxyi bay ahayd laakiin nin maanta jooga hadduu uu yidhahdo waa riyooday oo wiilkaygaan gawracaya waxaa leeyahay waa beenta shaydaan baa ku waxyooday ee ilaahay kuma waxyoonin leanno hadda xukum laga qaadan mayo ru'yada waxaa kaloo inooga caddaatay nabiyullahi ibraahim calayhi salaam markii uu ogo doonay inuu gawraco wiilkiisii oo amarkii ilaahay uu doonay inuu oofiyo oo u hoggaansamay ayaa ilaahay wuxuu ku furtay nabiyullahi ismaaciil waxa weeye e, e, wankii e, bidabxin cabin ayaa ilaahay ku furtay marka waa baatil waxa maanta ay sameeyaan oo guryaha la suranayo inta malaa'ig garbale la suro la sawiro oo waxa weeye wan wada iyo waxa weeye nin gar weyn oo garki caddaaday oo shiikh gowracaya wiilkiisii waxa waa baatil wey loomana baana sawirkuna waa xaaraam guryahana lama suran karo haddaad rabtid nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil inaad xusuusatid qisaskooda akhri diintoodiina raac dariiqoodiina mar weeye haddii aad doonayso inaad ku dayatid waxaa inooga caddaatay toddobiiyi toban faa'idada ah inuu nabiyullahi ibraahim kacbada dhisay oo waxa weeye biamri min allah ilaahay baa amray oo u waxyooday ayuu saa ku dhisay markaa ilaahay baana u waxyooday markaasuu haddana maka uu u duceeyey oo wuxuu ugu duceeyey ilaahay risaaqad wanaagsan inuu siiyo nebina u soo saaro nebigii loo soo saarayna wuxuu noqday nabiyullaahi maxamed calayhi salaam ayaa loo soo saaray oo waxa weeye waatuu nebigu yidhi ana dacwatu abi ibraahim nabiyullahi ibraahim dacwadiisi aniga weeye waxaynu ka faa'iideynaa oo haddana aynu soo qaadanaynaa nabiyullahi ibraahim lamaa wafa maa amara allahu bihi markii ilaahay wixii uu amray uu oofiyey ilaahay wuxuu ugu abaalguday inuu dadka uga dhigay imaam lagu daydo oo waxa weeye imaam inuu ummadoo dhan u yahay wa jacala duriyatahu min alambiyaa nebiyadana inuu ka dhigay duriyadiisii marka waxaynu niri nebi kasta oo ka dambeeya waa min duriyati kitaab walba oo la soo dejiyey min duriyati ibraahim baa lagu soo dejiyey ayaynu caddaynay sidii ibnu kathiir inoo soo sharaxay nebiyadiisiina labay u qaybsameen duriyadiisii nebiyullaahi ismaaciil iyo nebiyullaahi isxaaq nebiyullaahi isxaaq duriyad aad u badan ayaa nebiyo badan baa ka soo baxay oo waxa weeye reer bani israa'iil weeye way farcameen oo waxa weye nebiyo badan baa ka soo baxay sida nebi muuse iyo aad bay u badnaayeen waynuna ka sheekayn doonaa inti ilaahay uu inooga sheekeeyey kitaabka iyo sunnahaba nebi nebi ismaaciilna waxaa ka soo baxay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wa huwa afdal alambiyaa wa khatimu alambiyaa nebiyadii o dhan lagu khatimay ayaa ka soo baxay oo ugu dembeeyey oo waxa weye ugu fadli badnaa waxaynu kaloo ka faa'iideynaa nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam ilaahay inuu ka dhigtay khaliil ilaahay inuu doortay oo khaliil ka dhigtay siduu nebi maxamedna khaliil uga dhigtay ugu dambayntii waxaan kusoo gebagabaynaynaa oo ka faa'iideynaa nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam inuu waxa weeye qisadaa nebi ibraahim inuu yahay nebi ibraahim ninkii ugu horreeyey oo noqonayo aakhira markii la tago dharka la huwinayo oo waxa weeye siduu nebigu inoogu sheegay ayuu inoo caddeeyey awalu man yugsaa yowma alqiyaama ibraahim calayhi salaam ayaa inooga caddaatay wey waxaa kaloo inooga caddaatay aynu soo sheegnay inuu waxa weeye isagu gudniinka bilaabay inuu waxa weeye waxyaalo badan oo dadku ay sameeyaan maanta in nebi ibraahim looga dayanayo calayhi salaatu wassalaam intaa ayaan marka kusoo gebagabaynayaa waxaan leeyahay marka wax alla wixii khalad ah oo waxa weeye iga dhacay kasna uma samaynin waa wax maaragtay ay ama sabqu lisaan ama waxa weeye khalad iga dhacay ilaahay baan uga toobadkeenaya qof walba oo waxa weeye khalad ku arkana waxaan ka codsanayaa inuu khaladkaa iiga digo oo ii caddeeyo oo yidhaahdo halkaa waad ku khaldan tahay ee ilaahay uga soo noqo ama waxa weye waan ka soo noqonaya insha allahu tabaaraka wa tacaala leanna waxa weye nebigu wuxuu leeyahay kullu ibni aadam khada wa khayru alkhadaa'ina tawaabuun qof walba oo bili-aadmiya waa khaldamayaa ceeb marka ma aha inuu qofku khaldamo laakiin ceeb waxa ah oo aad iyo aad u xun qofku intuu khaldamo oo khalad galo oo diinta ilaahay ku khaldamo ama qof bini aadmiga ku khaldamo inuu toobad keeni waayo taas ayaa waxay tahay ficlu ibliis oo waxa weeye ibliis wixii uu sameeyey wey laakiin inagu nebi aadam baan ku dayanaynaa oo waxa weeye nabiyullaahi aadam calayhi salaam waateenu ka soo sheekaynay markuu khaldamay oo khaladkii galay oo wixii laga nahyey uu sameeyey oo waxa weeye uu geedkii cunay ilahay waatu u toobad keenay rabbana dalamna anfusana wa in lam takfir lana wa tarxamna lanakunana min alkhaasiriin buy ilaahayow naftaydii nafteedii baan dulminay oo xumaan baan gallay oo waan kuu xadgudubnay haddaadan noo naxariisan oo waxa weye aadan noo dembi dhaafin oo aadan adugu noo naxariisan hadda waxaan noqonaynaa inta khasaartaan ka mid noqonayna haddaba marka waxa weeye sidii nebigu u yidhi calayhi salaatu wasalaam kullu ibni aadam khada wa khayra alkhadaa'ina tawaabuun ayaan waxaan leeyahay ilaahayga subxaana qaadirkaa waxaan uga toobad keenayaa wax alla wixii khaladoo iga dhaca oo waxa weeye qasasul ambiyaa inta aan ka sheekaynayo wax alla wixii khalad oo iga yimaada ilahay baan uga toobad keenaya oo waxa weye aan ka rajaynaya ilahay inuu ii dhaafo oo waxa weye aan la ii qaban leanno waxa weye kas uma samaynin ee dadaal iyo waxa iga tahay xaq inaan gaarsiiyo dadka iyo waxa weeye ummadda islaamka inaan ufaa'ideeyo intaa marka ayaan kusoo gebagabeynaynaa qisadaa nebi ibraahimna waxaan dardaarmayaa qiso aad iyo aad u fiican weeye oo cajiiba oo waxa weeye aad iyo aad u xikan badan oo waxa weeye waxyaalo badan oo uu maray ayay ka sheekaynaysaa qof walba inuu isku dayo inuu akriyo oo ogaado oo ku dadaalo inuu si fiican u fahmo leanna waxaa dhici karta inta anigu aan ka fahmay ka badan inuu ka fahmo qofku kitaabka iyo markuu akhriyo qasaska iyo waxa weeye aad iyo aad inuu uga faa'idaysto qof alla wixii qofkii cilmi ka badan ka helana ummaddaa uga faa'ideeyey oo waxa weeye waa inuu dadku qof walba gaarsiiyo u awoodi kara dadka intaa marka ayaan kusoo gebagabeynaya qof walboo muslimana waxaan u dardaarmaya in ilaahay laga cabsado oo waxa weeye cabsidii ilaahay ayaan u dardaarmayaa qof walbo naftayda iyo dadka islaamka oo dhan siduu ilaahay u yidhi walaqad wasayna aladiina utu lkitaaba min qablikum wayaakum an ittaqu llah idinka iyo waxa weye intii ka horreysayba oo kutubta la siiyeyba ilaahay wuxuu inoo dardaarmay an ittaqu llah war ilaahay ka cabsada inaynu ilaahay ka cabsanno ayaa laynoo dardaarmay sidaa daraaddeed marka waxaan dardaarmayaa inaynu ilaahay ka cabsanno oo cabsida ilaahay laazimno ayaan qof walba muslima u dardaarmaya wa subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astagfiruka wa atuubu ilayk walxamdu lilahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala nabiyina muxamedi wa aalihi wa saxbihi ajmaciin walxamdu lilahi rabi alcaalamiin